بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu u ballansanayn kelimo in maanta aynu bilowno kelimadaasoo noogu magac daray alqowl اlأmiin fii sadi alcudwaan اlmubiin oo gabagabadeedu ama marka la urusho uu yahay magacaas ama halkudhagaasi ka hortaga xadgudubka cad in layska difaaco ama laga hortago marka lasoo gaabiyo si oo ammaanana looga hortago kelimadu waxay la lug leedahay ama daba taagan tahay muxaadaradii isbuucyada u dambaysay ka baxaysay masjidka sigiska ciwaankeedu ahaa fikru اlkhawaarij wa sifaatuhum wa aharuhu fi awaa'if اlmucaasira oo muddo afar habeena socotay muxaadaradaasoo la odhan karo waxay ahayd tarjamo ama muqadimo dheer kadib waxay ahayd khudbo laba usbuuc ka hor ka baxday masjidka alhidaaya marka warkaa la soo gaabsho in sha allahu tacaala kelimadan iyo hadalkan odhan doono iyo mawduucan oo dhanba mas-uuliyadiisa aniga xasana iska leh masjidka bilaal guddigiisu lukumay laha duqaydii wanaagga isku dayay ilaa aminkanna wadana lug kuma laha qaybna kama aha guddigu ilaa laba goor ayaa iyaga awgood muxaadarada loo baajiyey ilaa aminkanna way codsanaya in loo baajiyo oo khamiistan xataa dib loogu dhigo anaase ku adkaysta inaysan maanta dhaafin marka labada guddiba wixii eeda ama ceeba ka yimaada ceebka saliim bay ka yihiin xilkeeda iyo mas-uuliyaddeedana qaaday ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka baryahayaa inuu igu asturo isan igu caabaynin maadaama aan dad waaweyn warkood aanu khilaafnay waxaa la isweydiin karaa wadaado maxaad u khilaaftay waxaa uun lagu soo gaabin karaa munaasabadii kelimada dhumaysa intaa ka badan hadday hadalku uu dib usii dhaco in layska daayo oo farahaba laga qaado oo layskaga dulqaatana war la garta weeye haddii wax laga odhanna waa inay munaasabadu aysan dhumin baa munaasab ah culummadu waxay yidhaahdaan hadal walba afar shardi baa loo shardiyaa hadalka aad jeedinayso ama weedha aad odhanayso afar shardi haddii laga waayo dhib baa ka yimaada shardiga koobaad hadalku waa inuu jiro sabab kugu kalifaya wax kugu xambaaraya inaad tidhaahdo oo jalbu nafcina ama dafcu durin ah waa inuu baacid iyo caamil kugu xambaara inaad hadasho ood weer tidhaahdo uu jiro shardiga labaad hadalkaadu waa in maxalkiisii iyo wakhtigiisi uu ku yimaado ilaan maqaam kasta hadal buu leeyahay munaasabada iyo tawqiidka xilligii ku aadanaydna waa in uu shaygu noqdo qodobka shardiga saddexaad waa inaad ku gaabsato wixii un baahida ah hadalku waa inuusan baahin oo meel aan munaasab ahayn iyo meelaan lagu talagelin uusan laacin ama uusan taabanin calaa qadari alxaaja in lagaga gaabsado afar in la doorto weedhaha iyo erayaha ad odhanaysana la kala doorto aduu afartaa shardi bay culummadu u shardiyaan kelimaadka iyo hadallada kelimadaydu laba waaxood weeye xog iyo xaabqaad baynu u qaybin karaa xog waa qaybta hore laga yaabo maanta inay qaadato haddii wax raacaanna wuxunbaa raaci doona qaybta labaad waa xaabqaad masaa'ilkii cilmiga ahaa ama iftiraa'aad iyo xadgudubyo badanoo yimid in laga jawaabo qaybta horeoo markaan ugu talagalay xog waranka in lamxa taariikhiya ama sayru اlaxdaaث iyo mawaaqiftii lasoo mara qaybo ka mid a ah, aynu ishaara ardaygu ama dhegaystu ila qabsado ama uu u dareemo waxa lagu hardamayo maxaa keenay maxaase laysu jafahayaa hawshaa in wax laga fahmo jidda wey waxaan jeclay inaanan ku xeeldheerana arrimaha noocaasa laakiin aan taariikh iyo tilmaamo yar yara aan bixiyo un baan ku gaabsan insha allahu tacaala marka la soo gaabiyo khilaafka <clears throat> noo dhaxeeya aniga iyo inta iga soo horjeeda ama aniga inta gu fikirka ah iyo inta naga soo horjeeda soomaaliyeed baynu ka hadlaynaay meelay dooniba ha joogeene laba sabab baa u waaweyn sababka koobaad waa aragti diineed oo kala duwan oo laga qabo qadiyadda soomaaliya ee muddo badan ka kacaakufaysay aragtiyadaa kala duwan ee la kala qabay waxay keeneen isku dhac iyo ismaan eh, marinwaa iyo ismaandhaaf iyo in la kala boodo bay keeneen sababka labaad waa ru'ya ku saabsan fii masaa'il cilmiya oo ku lug leh masaa'il اlasmaaءi wاlaxkaam khaasatan masaa'il اliimaani wاlkufr labadaa sabab baan is odhan karaa khilaafkiinu badankii waa ku salaysan yahay labadaa sababna sheekhii muxaadarada lahaa hadalkiisu labadaa sabab buu ku dul wareegayay aragtiyo kala duwan oo laga qabo qadiyadda soomaaliya iyo masaa'il uu nagu tacliiqiyey uu markaa lahaa waa xadgudub iyo waa quluwi waa fikr alkhawaarij labadaa qodob bay hadalkuna ku dul wareegahay wixii kale iska musaayadaad iyo xilligeeda wuxuun laga odhan karo laga odhan doono wey marka maanta waxaan rabaa inaanu wax idinka tilmaamo qadaayaadka soomaaliya waxyaabihii naga soo maray ee ku lug leh khilaafka annaga qaybo ka mida ah ku lug leh sababna u noqon kara labadaba marka hawlaha badan eenu ka qarin jiray maanta ha faa'iidaysteen laamo badanoo dawladdu laga yaaba inay fadhiyaanna ha iska faa'iidaysteen lanno wuxuu mar haddii laga soo tegey oo wax la soo mooday uu yahay aragti iyo ru'yo diineedna uu ahaa siyaasadna aan lu kulahayn wax culaysa ma laha qodobkii koobaad ee soo baxay wuxuu ahaa ama caamilka koobaad iyo sababkii u horeeyey waagii nimankii qablayaasha la odhan jiray sagaalka ahaa ay bilaabeen ducaaddi iyo muslimiinta qaybo ka mida muqdisho inay ka dafaan oy nasaarada iyo gaalada u dhiibaan ayaa waxaa ii yimid niman shan ah oo reer koonfureed oo wadaada oo ducaada hadda meelay ku beekhaameen garan mahayo way ii yimaadeen waxay dhaheen waxaan rabnaa xukumka sharciga ee diineed ee hawshaa ku aada inaad noo sheegto haddaan idiin sheego maxaad ka maagantihiin baan ku idhi waxay idhaahdeen wixii nagaga aadan baanu ka qabanaynaa waxaan ku idhi sheekh maxamed cabdi cumar u tago oo oh, isaga weyddiiya waxay dhaheen maag iyo kas baan usoo garamarray kuna noqon mayne ama masalada nooga jawaab ama aan cid kale raadsanno waxaan bal saddex beri isiiya xoog badan baan eh, ka hayay waddankii laakiin mar hadday masaladu masale ay noqoto jawaab iyo istiftaa mas-uuliyaad badan baa ka iman karee malmuddo saddex beri ha laysiiyo saddexdii aan codsaday maalin afraad bay igu dareen maalinka shanaad bay ii yimaadeen wax igaga aaddanaa baan ka idhi raggii shanta ee noocaas ahaa ee xilligaasi saas aannu u wada soconnay anigana ii soo dhuumanhayay badankood maanta foodda iga maleegahayaan wixii ka joogaba ee ka nool almuhim qadiyadaa saasay ku socotay haddana waxaa soo baxay hawrat اlmaxaakim اlislaamiya qablayaal markii uun laiska dhiciyo oo laisdifaacay oo la gurmaday hawshu wakay ballaadhatay ajadilaacdo waxay noqotay almaxaakim alislaamiya sal ballaaran baa meesha ka soo baxay maxaakamtu markay muuqdeen shaashada soo fuuleen wadaadihii soomaaliyeed badankood weliba qaybtii jilib culuskeeda waayeelada ahayd da'yarayd hawshaas way khilaafeen dal iyo dibadna way naqdiyeen wayna mucaaradeen arrintii maxaakimta waxayna yidhaahdeen dacwadii la soo waday khilaala arbaciina caaman aw akar bay baabi'inaysaa almakaasib adacawiya dhumahaya nimankan qoriga loo ordahaya waxbaan isdifaacaynaa leh ama islaam baan xaqiijinaynaa leh waxba keenin mahayaane waa lugooyo muctamar boosaaso lagu qabtay oo sheekh nuur baard ka qayb galay baan weerarkiisi cuslaa aan la soconnay sheekh garyaraa ka mid ah raggii aad u naqdiyey kuwa nairobi joogaha in badan afka abuur ka sii daayey anugu waxaan ku jiray qaybta yidhi horaanna sax bay ahayd haddana waa xaq inay dagaalamaan oo isdifaacaan haddii qaqablayaal fooda in la geliyo aanu fatwoonnay hawshii ballaadhatay maxaakimtii soomaaliya israaceen oo hawshii ballaadhatay oo reerkii reer koonfureed ay gurmadeen soo inay baashu sii fiicnaato ma ah halkeedii baan ka wadnay waagii dambe wadaadihii khilaafsanaa hawshana dhaleecaynaya cambaaraynaya dal iyo dibad iyo yurub iyo afrikaba dhoobna markay arkeen maxaakimtu inay adkaadeen qablayaalla ay jabeen iyo wixii la halmaala hadda wixii ka dambayna cabdulaahi yuusuf la halabsanhayo y waxay dhaheen ahluxaq ay kulligood maxaakuntu waa fiican yihiin taariikhda in la soo maroo la xusuustay ila tahay wadaadihii ugu adadkaayo aad u eedaynaya qadiyadda xaggana ummaddii isdifaacaysee dulmanayd weerarahayay oo waxaan xusuustaa boorsooyin waaweyn daliya dibad kala yimido muqdisho eerboodkeeda ka degahaya nimanku u weerar badnaa ee boosaasaya bari loo fadhin waayo oo tarbuunka xamar ka khudbaynhaya howlahaasi halkaas bayagano ku gabagaboobeen waxaa dhacdo qodob saddexaad oo xigay annaksa taarikhiya lilmaxaakim alislaamiya waa kii haddee la jabay ee xooguhu maxaakimta ay kufeen ee la imtixaanay buyuqbaayuq iyo jab badan ka dhacay waa godkii saddexaad weeye marka ayadaa haddana idiraab iyo isbaraamber iyo hashkadayn badan baa ka yimid marjiciyaadkii iyo ducaaddii iyo culummadii soomaaliyeed qaybo ka mid a ah waxaana markaasi laysku khilaafay isdifaaca la isdifaacayo cadowga soo duulay la yska difaacayo faa'iide intee leeg buu tabar ma loo hayaa ma sharciba qolyihii puntland ayagu u badnaa iyo dibadaha dadka u badnaa hawshaa way mucaarad horaanna wayba diidanaayeenba reer koonfureed iyo east africa wadaaddo badanoo joogana way hawshaasi taageero in la isdifaaco ilaa aakhiri qatra min dimaa'i lmuslimiina hawsha ay socoto ayaa loo batay aniguna kooxdaasaan ka mid ahaa dambe waxaan xusuustaa wadaadda hawsha ugu adag ee aada u dhaleeceeya iskidifaaca cadowga soo duulay hadda marka la taagan yaha waagaa waxay qabeen xabadda iyo dagaalka in la wado muqdisho hadday doonto ha baaba'doba hal gurisan ka soo hadhin hal guri use kasoo dhan waa in la wado gelgelin laga dhigo waana magacaabi doonaa xilliga loo bada waana gaari doonaa insha allahu taala qadiyadaas qodobkii afraad ee soo kordhay wuxuu ahaay haddasna khilaafka keenay maxaakiimtu markay jabeen waa kii ay isu tageen baarlamaan xora qolyo lagu sheegay iyo almujtamac almadani qolyo la yidhi iyo qurba joog iyo almaxaakim اlislaami wixii ka soo badbaaday ee uun dibadda u soo baxay asmarana waa kii lagu shiray ee la asaasay xisbi la odhan jiray he muxuu ahaay ataxaaluf min ajli taxriir الsomaal asmaro waa kii hawshaasi laga laga asaasay xisbiga asagee soo baxay wuxuu qortay miihaaq iyo dastuur iyo axdi u dhaxeeyo bay qorteenoo markaas ilaa boqol beejba ku dhowaa hadduusan ka badnayn waxaa la socday fatwo uu soo saaray doctor cumar iimaan xafidahu اllahu tacaala waracaa wasadada khuطah baa iyaduna la socotay markii miihaaqii uuna soo gaadhay intaanan ka bixin markaan ogaan aanan ka hordhicin markaan ogaanay in xisbigaa la asaasahayo hawshaana la diyaarinhayo ayaan anugu isku dayay inaan wixii ila quman ka idhaahdo wadaaddo kenya ka tagahayo oo socda yaan maalin daaru xadiid ku qabannay bacda alcasr ilaa maqribka baan isrifaynay waxba maanan kala dheefin waan isku daallay way u socdeen xubno la marti qaaday bay ahaayeen inay shirka qayb galaan bay rabeen ina sheekh xasan iyo ina sheekh isxaaq baa ka mid magacyaha idiin sheegi maayo dood adag baa ugu dhex aniga iyo saaxiibbe ila socday maktabad daaruxadiid waxaan kala hadlaynay shirkaani fidno iyo balaayu soo wadaaye diina loogu gargaari mahaye gaalaa loogu adeegi muslimiinna waa lagu minjaxaabin soomaaliyana khilaaf cusub iyo burbur baa la gelinhayaay ha aadina koo iyo toban qodob oo mafaasidda mu'tamarkaas ah ayaan u tirinnay iyo tobanka qodob ninkii doonaya inuu dib oogu noqdo wuxuu ka muraajacayn karaa risaalada la odhan jiray alta'yiid wاlmunaasara muqadimadeeday ku qoran tahay adugu u socday inaan reebno maanan ku guulaysanin waa kari way safreen wadaaddihii labadii labay ahay nin ka ah oo soo noqday baa waagi dambe noo ictiraafo khayr allah siiye wuxuu yidhi hawsha aad sheegaysee un soo arkay idinkum meesha intaad tagteen baad soo ogaateen markaad ko iyo toban qodob tirinayseen niman waalan baa idin moodahaya laakiin xaqiiqadii baan soo arkay wa ana tubtu min daalika la socda bu yaan lagu xadgudbin nin qiimo badanoo culammada muslimiinta ka mid a ah hadda jooga kenya uu ka mid yahay isla maalmihii safar baa isoo galay dibadda ah sheekh cabdiraxmaan macali nuur oo maalinkaa dooda nala joogaba wuxuu yidhi waxaan doonahayaa eray hawlihii maanta qodobadii maanta inaad meel igu qorto sayse u fakanin waadna socotaay adduun wuxuu naqwar looma haye anoo caawo kala baxayaan casar gaaban ko iyo toban qodob waraaq ku qoray aminkan waraaqdii waan hayaa waana ayada aan ka soo guuriyey waxaan ku qoray risaalada waan iska tegey waxay ahayd taariikhtu labada kun iyo toddobadii bishii sagaalaanshi iyo tobankeed laba kun iyo toddobadii bishii sagaalaad shan iyo tobankeedii bay ahayd fiinland baana u socdoon aaday wixii markaa noo muuqday ee qiimayn ah ama odoras ah ama ka warqabid ururada noocan oo kale isbahaysiga noocana wuxuu ku beekaamo iyo muslimiintu intaasoo god bay soo mareen iyo kufmee ayaanu wax ku qiyaasnay wix nala qumanaa baanu qoray xog aan nimaan aan la xidhiidhna siiyeenna waxbaan ku dhisnay aroos jooga markaa fiinland ayaa sheeh maxamed isoo waco wuxuu helay khabarkii waiiqada cabdiamaan shee cabdiraxmaan baa qoray waraaqdii anuu qalinka intaan ku qoray aan ka tegey intuu qaaday oo garaacay oo daabacay buu sheekha u geeyey wuxuu hi bal howlahaani shirki aad taageersanaydee eed u sacyinaysee aw xasaan baa sidan ka yidhihi bal fiiriya waraaqdii wadaadku waa qaaday waa intuu shee cabdiraxmaan ii sheegay mudduu la maqnaa kadib waan soo noqday cabdiraxmaan waxaan idhi waraaqdii orjinkaydii anu aan qorana isii tii aad daabacdeeda sheekhu u geysana ii keen cabdiraxmaan sheekhu buu ku noqday waa ka soo waayey sheekhu hawshu way dhuntay buu ku yidhi mana hayo anigaa dib ogu noqdo sheekhu hi waxaan u baahnahay inaan helo hawsha ayada ah adugu ma dhicin taasaasay ku tagtay sheekhu aminka inuu hayay iyo inay fakatay iyo inay dhuntay iyo inay la gogooyey mar ooma hayno laakiin tii orjinkae khad ahayd baan haynaa waxaan oga dan leeahay anoo finland joogu sheekhu ila soo xidhiidhay waraaqdii buu ka hadlo wuxuu yidhi hawshaasi inaad nashrisa ma ogolin cid kale yaysan gaadhin aday kaa soo baxday cabdiraxmaan baa qoray anay isoo gaadhay cid kale inay gaadho ma ogolin suuragalna maaha laba sabab buu sheekhu ku cileeyo wuxuu yidhi midda koobaad waa degdeg iyo tasaruc iyo hordhac mu'tamarku ilaa iminkan wax ka soo baxay iyo wax mafaasid uu xambaarsan yahay iyo wuxuu riman yahay iyo wuxuu foolan doono war looma hayo marka inaad usii khamuurtaan ood sii hordegtaan howlahaani waxaa weeye waa howlo aan suuragal ahayn qodobka labaad hadday waraadaani baxday soomaaliya gaadha ama la ogaado niman baa ka faa'iidaysan oo qaab kale u dabaqahayan balaayana ka dhici labadaa qodob buu ku eedeeyey sheekhu markii telefoon buu ahaa sheekhu asagoo cumraystay inuu xaj ama xusto cumrayd baan filaya ramadaanka bay ahayde buu sacuudiga iga soo wax waxaan ku uri sheekh anu waraaqana ma nashrinin fatwana ma aha risaalo la qorayna ma ahe arday ama nin saaxiibkae u weydiiyey qiyaasta iyo odoroska ka soo bixi kara muctamarkaas wax xadiiay wax ayada maanan ku qorine howlahan oo kale waxay noqdaan baanu qiyaasaynaa nin baa laga sheegay ilaahay inaan ka baran weyno maanan hoos joogin buul marka hawlahan ay gaalo wadaan iyo nimanka aan wax badan fahmaynin waxay ku beekhaami ama ay ku biyashum inaan fahmi weyno ma joogno aan ku ori laakiin ayadoo sidaa tahay inaysan bixin baan ku ballanqaadaynaa ilaa xilligii loogu talagalay xilli aan ka ahay sheekhu markaa mutamarkaasi si aad ah oo xadka baxa ayuu u taageersanaa qodob lixaad baa soo kordhay muctamarkii waa dhammaaday shirki waxbaa ka soo baxay waa la heshiiyey xubnaa la magacaabay janaaxaad e, e, ajnixa la sameeyey siyaasadeed wafdi baa loo soo diray kenya nin la odhan jiray ibraahim shukri oo haddana xubin ka ah dowladda shariifka sidaad ka warqabtaan oo reer macallina warkaasoo lama hayo almuhim ninkaasoo ergayaa yimid oo la yidhi intaad nairobi tagto ood islii tagto wadaadihii iyo dhallinyaradii iyo shacabkii soomaaliyeed kenya ku noolaa xisbigan ka dhaadhici ataxaaluf min ajli taxriiri somaal biasmara ka dhaadhici oo suuq gee oo dacmi iyo musaanado iyo taageerid iyo abaabul u raadi nimankii waagaa hawsha waday oy ka ahaayeen raggii shanta ahaa ee su-aashii qaqablayaasha i weydiiyey baa shir waa laygu yeedhay shirki ninkii wafdigaa ee lasoo diree shariifku dhabar ka soo taabtay baa alaab ka sii daayey aada u quruxsan hadalkii baa la waday ninba waa hadlay waa hadlay anugu waa iska sugo waa u dambeeyey oday hal oday baa iga dambeeyaan u malay markii hawsha la dhammaysto iyaan xog meesha kugu dhaafinay bal iska sog oo warkii aan dhammaystay baan wixii horaan aan ka baqaynay unbaa meesha ka soo baxay waxaa le wixii curadka kaa dila yaad garadambayska oga cabsataa udurkii udurkii curadka kaa dilale garadambayskaad oga yaabtaa hadduu ilmihii u horreeyey qandha kaaga dhintay ilmo kastooda shumakuu qandhada walwal baa lagugu tuuri war qandhada waa tii hebel u dhintay tolow maxay noqon doontaa idaa markay hawshii dhammaatay ay dhammaysteen baa anigu hadlay ko iyo tobanka qodobe hore iyo wixii markaa ii muuqdaan ku daray baan sii daayey waxaa idhi mutamarkan iyo shirkan iyo xisbigaad wado dhan waa baail waxna kama jiro ummadda soomaaliyeedna wuxuu u kordhin burbur iyo khilaaf iyo dhiig dambeoo daato ee eh, xaqdarro ah iyo gaalo waddanka sii makasato sii qabsata iyo kuwa wadaadda sheeganoo gaalnimadaba agaasima ummadda horbood umada baabiyo khaa'imiin ah baa ka soo bixi doona wayna noqon doontaa waxaad hadda sheegtayna waxa un wey ninkii e, wafdigaah wuxuu isku dayay inuu hawshii igu qanciyo oo yidhaahdaa hawshaasi saas ma ah kanay noqon doontaa annagaa meesha u dambayn doona waxaan un ku soo gebagabeeyey nimanka baarlamaaniyiinta iyo nimankan qurbaha ka yimid iyo kuwan mujtamaca madiina aad ku sheegteen baa idin manjaxaabin doona diin iyo islaanimo iyo wadaadna halkaas lagu duugi doona aakhirna gaal iyo in isfahantay baa waxooda wadan doona wayna noqoto haddana waad la socotaan bay ila tahay wlwaaqicu he khayru shaahidin calaa dalik waxba kaga noqon maayo adugu as'iladii iyo mafaasidda anigu aan keeneen tilmaamay inay ka niqaashaan dadkii meesha fadhiya ama ay ka soo jeediyaan daldalool iyo meel laga ursada maysan u bixine in masaalix kale iyo wanaag kale ii sheegaan o qanciyaan bay isku dayeen hawshii ma aanan ku qancin kadibna sheekh xasan ashkir oo kamid mid ah raggii shirka fadhiyey iyo aysayin waayo wuxuu igu yidhi sidaaduba waxaa tahay mucaaradka keliya ee ka soo horjeeda shirka asmara ka soo horjeedaa tahay waxaan ku leeyahay culmadii culimadii soomaaliyad o dhan way israaceen meel bayna ku biyi shubteene soo raac haddii kale wixii kugu dhacada mas ah. hadal macnihiisu sidaas yahay culimadii soomaliya dhan way taageereen buroshirka wayna u gurmahayaan nin maal bixiya iyo nin naf bixiya iyo nin fatwooda iyo nin gurdamahaya baa loo kala qaybsana meeshana khilaafkaa kama ogolinba hawlahan aad sheegto dhanba tuur soo raac islaamka waxaan ku idhi hawshu sidaa ma ahaan jirin waxaan moodaya ummadda inaan ku dhex jiro oon culummada muxuu ahaay aan taageersanahay oon dalabaatulcilmiga ku jire haddaabaad ii sheegtay inaan keligii un banna cidla taagan yahay bannaankaasaad igu ogaan baan ku idhi ilaa aad wax igu qancisaan ha la weydiiye wuu joogaaye beenaalo waxaa la yidhi nin mootan iyo nin maqan ayuu makhraati gashadaa waxaan isleeyahay wadaadku u horreeya tilmaamay inaan wadaadaha khilaafsanahay odaygu u horreeye farta igu fiiqa inuu yahay baan u qodobka toddobaad waxaa noo yimid oo na soo gaadhay dastuurkii ataxaaluf min ajli tariirihe min ajli somaal ataxaaluf min ajli taxriiri somaal biasmara baa na soo sheekh cabdiraxmaan baa ii keenay raxmat ullahi tacaala calayhi waan akhriyey waxaa iga soo baxay fawaaqir ma'aakhid cilmi ah xadgudubyo waxaan islahaa markii waaba kufriyaad baan ku arkay inaan dib u muraajaciyaan damcay laakiin waan waay meeluu ku dambeeyey ilaa shaloo dhan baan baadhahay waayo nuskhada aan haya kolley un dib ha loo fiiriyo mu'aakhadaadkii baan meel ku qoray waxaa qorshahaygu ahaa maalin alla maalinkaad aragta nin culummo ah oo wax garanaya oo xisbiga ka tirsan iyo taxaalufku min ajli taxriir soomaal aad u bandhigtid kala niqaashtid kadibna ama ha ku qanciyo ama aad markaasi aada qancisid isla maalmihii haddana waxaana soo gaadhay fatwadii doctor eh, cumar iimaan xafidahu allahu tacala waraca baana soo gaadhay ayadna mulaaxadaad iyo mu'aakhadaad cilmia ah iga muuqday meel baan ku qortay ko iyo toban qodob baa fatwada sheekha iga muuqatay dastuurkana afartan iyo lix qodob baa iga muuqatay intiiba waan iska haystay cabdiraxmaan oo ii qoray mooye cid kaleo ka warqabtay ma aysan jirin anugu sidaa iskaga haysta ayaa qodobkii sideedaad baan u gudbahayaa waxaa yimid wafdi kii hore ka ballaadhan oo shariif sheeh axmed ku jiro oo doctor cumar imaan ku jiro oo shariif xasan ood hadda magac kale u taqaanaan ku jiro rag culus oo waaweynoo lafdhabar u ahaa ii sheegee shirki iyo xisbigii baa yimid markay nimankaa yimaadeen baa weerar baan laygu qaaday aniga nimankii shanta ahaa ee masalada iyo shirki dambeeyey ee sheekh xasan ashkari ugu weeraray raggii fadhiyey baa weerar ugu qaaday waxaa xasana waa lagu kari waaye doctor cimar iimaani iyo culummadii baa joogtay kaalay la niqaash waxaa idhi war niqaashku waa maxay deg deg ah sheekh isma naqaane taan maalin soo salaanno oon isbaranno kadib bal waxaan qabnaa aan u sheeg laakiin muran sheekha sanka lagama gelin karee nimaya waa idin sidee may warkaada la bixin waaye hadda marka sheekhii uu yimid baa hartaa inaad cararto kaale sheekha fooda geli hawlahaasi waa xaqaa'iqna soo maray raggii goobtaasi saa lahaa ee u hadlahay haddaanan ka baqayni inay eedayaan waa idin magacaabi lahaa laakiin waxaan ka baqaynaa inay dhahaan iyo amniyaad baad nagu dirtay balaa isdaba istaagayso oo c i d iyo bangani baa soo fakanaysa almuhim waa la itukaaliyey waa la iwaday waa la iwaday waxaa la sheekha fooda geli kadib waxaan war keligaa sheekha fooda ma gelin kartid bal wadaad kale maad kaalmaysati hawshu waan qariyoo sheekh maxamuud shibli waxaan ku idhi war sheekh doctor cumar imaan baa jooge waa nin culamada soo kordhay waa ninka haddee aqoonta badnaaye intaan u tagno maan soo waraysanno oon soo ballansanno fikirkii sheekhu waa ila qaatay kadib wadaad baan ku nidhay sheekha ballan nooga soo qabo ninka hawsha wadaad agaasimhayey ah ee u kala teelahayay culummada iyo ducaadda iyo doctor cumar imaan iyo raggii wafdigaa ah ee yimid nimankii baa marka sheekh maxamed waxay u sheegeen in hawshan sheekha la rabo in lala niqaasho oo lala doodo oo laysruugo la doonayo hawshu wuu ogaaday wadaadku iyo inaanu gadaal oga sheega ma xusuto wuxuu taarikhba iska ahay wixii khaldan uma la sixi doonaa kadib waxaan idhi waxayna yidhahdeen habeen dambe baad sheekha u tageen soo diyaar garooba waayahay baan ku odhi habeenkii dambean diyaarka ahayn bay nimankii hawsha agaasimahaya sheekh maxamuud ka soo tageen anay i yimaadeen waxay dhadeen keligaa baan ku rabnaa inaan sheekha kuu geyno baanu rabnaa inaan sheekha ku geyno waxaa hi hawshu ballan ballaaran bay ahayde wadaad kalaa ila socdaye wadaadka awe waxay dhaheen wadaadku iyo kuwaad u socoto waa isku fikir marka laa macnaa in iyaga la lugooyo aw xasaanu adaa far dheeraaymadooy kaale sheekha fooda geli waxaan ku idhi amuu sheekhu ka xumaadaa ilan ballan baan lahayn inaan u wada tagno wadaaddaha iyo duqaydaas u wada tagnay ahayd haddaan keligay iska tago nin nintoxsaday oo wadaadka ka hoosgura amaa noqdaa waxay dhahdeen yaa sheekha soo ballamay annagaa soo ballamana yidhahdeen hawsha annagaa wadanay dooda yaa kaa codsaday annagaa kaa codsanay haddana sheekh annagaa ka tagnay wixii eed annagaa qaadayne adugu baabuurka ma soo raaci mise waad carartay waa hawl adag soo ma waan raacay waxay wataan record wax lagu duubo mashiino cajallo alaab iyo biyo dagaal baan bay ku talagaleen safari bag buu markaa sheekhu degana safari bag waa la yaqaana bay la tahay hoteelka marka laga sii baxayo nairobi gacanta bidix ee qaangaadhka ah kaasuu sheekhu degana xilli dambe oo meelaha afar sac taqriiban ama saddex saac meelahaas ah baan halkan ka duulnay aniga dhowr nin oo saaxiibada ila socday iyo guddiga hawsha agaasimaya mucaaradkana xaggana dhexdhexaadka iska dhigahaya waan israacanay sheekhi baa fariintii loo geeyo waxaa la yidhi aw xasaan waakana dood buuna diyaar u yahay cajalihiina waaka waan duubaynaa hawsha sheekh wuxuu kuri miyaad waalantihi wadaadku waanu maqlay cajalihiisi iyo dhawaqiisi iyo inuu wadaad halkaa joogo waan ka warqabaa laakiin sheekha wadaadka samama naqaane aan isbaranno on isxogsanno oo kadib markaan isfahanno sheekh wuxuu qaba ii sheego anu waxaan qaba u sheego haddii intaa wixii ka dambayso dood iyo muran ay u baahato ha la arko fikirka anu aan qabay buu doctor cumarna waafaqay xafidahullah waxay codsadeen duqaydii marka hawshii kilkilinhayay ee sheekh maxamuudna ka soo tegey keligay iyo saaxiibadayna baabuur igu tuuray sheekhii igu horgeeyey waxay dhaheen waan marku idinla fadhinaynaa su-aalaha waxsaan ku weydiinhay iyo jawaabaha saan u ogaano waa goob fadha goobjoog baa noqonaynaa saan hadha warkaa loo sheegay sheekhu wuu diiday wuxuu axadaan asagayn iima soo geli karo saaxiibadiina waa inay hadhaan idinkuna waad hadhaysaan aniyo wadaadka ayaa iswaraysanayna hawshu marka way fashilantay way ugu soo noqdeenoo waxay dhaheen maiska badaynaaba sideeduba hawsha ma iska badaynaaba haddii sheekhii uu yidhi wixii la duubi maayo cid kalena ii iman mayso aniga wadaadku qaraabaa nahay oo haddee waxaa naga dhexeeya waxlaqbaysigii aanu iswarsan uu ku soo urursaday sheekhi oon aad hawshaas anagu oga mahadnaqay weliba markaan u tegey oon u soo dhoweeyey nimanka waxay dhaheen haddaan hawshiiba ninkii xasaana baalaha laga rifaynin oon meel la saaraynin wixii waaba balcan baacuuri hal bacad lagu lisay aaban joojiyana mashruuca dhanba waxaan ku mashruuc maxaa loo joojiyey sheekhu waynu soo salaanay mulaaxadaadka awadan ula bandhig wuxuu ka dhahana inay soo gudbin hayeen inay sheekhu habeen isxigeen oo hayb ahaan gooni isu xigeen baa asagoo isku dayay inuu meeshaa galo albaabkaa laga soo tuuray albaabka gurigu sheekhu intuu qabtay xabadku soo riixay markaasuu xidhay marka oo dhan hadheen nin asagu sheekh isxijinhayaad waaba xigayba hayb ahaan iyo dhalashaba wuu xigay sheekhu waa ka diiday waxba hadda magacaabi waxse laga yaaba xilli loo baahda in laismagacaabo qadiyadii adugu markaan soo gebagabiyey afartan iyo lixda qodob een dastuurkii miihaaqii xisbiga ka qabi u bandhigay shaykhu qaybana jawaabo muqnicu ka bixiyey qaybana wuxuu hi icaatu nar laaban waxaan u bandhigay haddana fatwadiisii mu'akhadaadkii aan ka qabay baan u bandhigay koob iyo tobanka ahaa badankood jawaab cilmi uu ka bixiyey badankoodna sheekhu qayb ka midana wuxuu yidhi maraajic fiicanna ma haysanin dib baana ogu laaban wixii dambe iisoo kordhan waa kuu soo sheegi doonaa aminkana sheekh dib dambe xidhi fiican nama dhex marin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ilaaliyo hana sugo qodobka sagaalaad ee soo baxay waxaan rabaa geedi socodkii hawluhu arugu khad baan ku socday khadkii baana weli ku socdaay ilaa uu ii caddaato inuu khaldan yahna waan ku socone nimanka gaalabaxaynhaya ee uun xaggana u bixiy oo kolba exid ka boodahaya haddana mid kale ka soo gelahaya nimanka ayaga wax la weydiiyay yaa ila quman oo ayaga lala xisaabtamo waxaa soo booday oo hawshii waxay dhashay xisbigii asmara iyo taxaalifku maxaa ka dhashay ururkii shariif iyo jabuuti iyo alxukuuma alintiqaaliya oo minjaxaabisay cabdullaahi yuusuf iyo cali gedi awshusaa ma ahayn markii hawlihii jabuuti soo baxee dastuurkii jabuutina uusuna soo gaaray yaa asna tacliiqaad iyo mu'aakhadaad ka sameeyey risaala ka qoray lo odhan jiray alkhitaab almaftuux ila alumma asoomaaliyati wa culamaa'iha wixii ii muuqday ee xadgudub ahaa iyo diin diindarro ahaa iyo masaa'il markaasi aan u arkayni inay kufri tahay haddana aan u aragno ayaa ii muuqday rasaalaan ku qoray risaaladii waxaan u geeyey sheekh maxamed cabdi umal baan ku uhi intaana nashrinin bal isha mari rag kaloo culammana waan u geeyey oo sheekh maxamed cusmaan caliso uu ka mid ahaa oo uu sheekh maxamed sheekh cusmaan ka mid ahaa rag culamo oo dhowr ah baan u gegeeyey qaybna anaa u geeyey qaybana alabada iyo ikhwada qaybo ka midaan u xisaar inay gaadhsiiyaan sheekhi muddo kadib baan weydiiyo hi risaaladii aan kaga hadlaynay reer jabuuti iyo shariifka iyo kooxooda iyo waxay soo wadaan bal ka waran sheekhu wuxuu igu yidhi xafiiskiisa koraan ogu tegay oo sigiiska ka koreeye waa saalixatun linashri saalixatun linnashri waana la weydiin karaa xilligaa iyada maxaa yeelay sheekhu wuxuu ahaa Eh, kitaabku wuxuu astaahilaa in la nashriyo la taabic ummadda la gaadhsiiyo la qaybiyo buu wadaadku yidhi xilligan maxaa yeele isku mawqif baan ahayno khudbooyin dhaadheeroo caan baxay oo uu sheekhu sigiska ka jeedin jiro o lagu kala baxay baa jiray oo shariifkii ree jabuuti ay ku gacan galeen hawshaana haddee ree isliin way ka warqaban bay ila tahan waxba kaga noqon maayo qodobka tobnaad ee soo kordhay waan ka badboodahayaa waxaase dhici karta siaan wax u sheegaya inay taariikhdu isu dabamarsan tahay lakin wax sii kala fog ma aha waxaa xigay qodob tobnaad oo ah mutamarkii ballaadhnaa ee culimmadii soomaaliyeed qaybo ka mida ah ay ku qabteen xamar iyo toddobaatan wadaad iyo lixdan bay ahaayeen iyo afartan ba la sheegay ee ka dhacay xamar mutamarkaasoo ujeeddada u badan anagu marka aan ka fahnaya ahayd in la yidhaahdaa dowladda shariifku waa dowla islaamiya ciddii ka soo horjeedana waa khaldan tahay waxayna ummadda soomaaliyed ka mudan tahay taageero iyo taakulo nimankii halkaa ku dhuftay hawshoodii ayb sheikhu marka wuxuu ahaa culammadii ka qayb gashay shirka asaga waad xusuusataan waljadiiru bidikri markuu sheikhu tegahayy isagoo mucaarad ah oo shariif iyo reeja buutiyo kooxdooda meel saaray xukuumadooda iyo maamulkooda meel saaray sheegahayayna inay kufri ku dhaceen laabudda min atawbati minhu acyaanta yuusan takfiirin laakiin inay iyo aa'if ahaanba laakiin kufri inay ku dhaceen in badan carab ku balbaldhaashay wa sheekhu safray markuu nairobi ka baxahayey sheekhu maraajici wuxuu baahday hawl uu ku dagaal tago oo uu ree iyo muxuu aha shariifkai kooxdii sifooda kaga maleego ayrobootka isagoo jooga de wuxuu soo wacay maxamed sheekh qaasin soo lama yaqaan wuxuu yidhi risaaladii xasan ii raadi risaaladii xasan alkhitaab almaftuux ila alumma asoomaaliyati wa culamaa'iha ii doon maxamed sheekh qaasin baa islii baabuur kaga qaaday aeroboodka ugu geeyey wuu joogay ha la weydiiyo risaalada inuu sheekhu qaatay oo uu xamar la tegay taasi waan hubaa laakiin inuu sheekh maxamed qaasin ka qaaday isli oo aeroboodka sheekha looga dabageeyey asaguna uu soo codsado uu soo hadlay maxamed qaasin baa la weydiin walcuhdatu cala anaaqili asagaa sidaa iigu sheegay warkaasi xilli kalaan tacliiqsan doona hadda laakiin sharxi maayo waxaa soo raacay oo qodob koyo tobnaad ah markii dawladdii shariifka loo sacabeeyo soomaali u sacabaysay oo haddee meeshaa lagu kala baxay koox yar oo mucaarada ku soo hadhay koonfur qaybo ka mida ah, waad ogeydeen kooxdii baa lagu duulay waxaa leeyahy haddii aanu dawladdii sharci garaynay oo islaam noqotay cidda ka soo horjeeda maxaan ka leenahay waa la yskhilaafay niman yidhi waa khawaarij iyo takfiiriyiin niman yidhi ma ahee nimankan ka soo horjeeda dowladda shariifku waa fiihim nascatun takfiiriya wasimatun xaruuriya ku jirta niman yidhaahda aad baa loo baraanbaray qolyihii anugu waxaan ka nimanna waxay dhaheen nimankaa niman muslimiina oo mujaahidiina oo horaan saf lagu wada jira looga baxay weeye ayagaa gar leh anugu waxaan ku jira qaybihii yidhi gar leh inta kalena way khaldan tahay ka soo horjeeda halkaasaa ku hadhay sheekhu wuxuu ka soo noqday qodob labiyo tobnaad weye soomaaliya uu ka soo noqday kadib markuu soo noqday haddee dadkii badnaa ee u taghayey ee hayay baan ka mid ahaa maalin baan u tegey markaan iswaraysanay kadib wuxuu yidhi eed iyo dhaleecayn iyo cambaarayn baan soomaaliya kaaga wadaa hee culummadii soomaaliyeed iyo ducaaddii aan kooxdan dagaalamaysa ahayn oo dhan waxay leeyihin xasaarana laga qabto maxaa jira muxaadaraadkiisi iyo duruustiisi iyo weerar badan baa ku jira nimankan uu u biyo shubanhayaa dhib buu wadaa ninkaasi waxaa la yidhaahdo walaal fuyow baan iska ahaaye si dhib yarba waxaan ku idhi waxaad yeeshaa muhiimaddu ummaddan soomaaliyeed maanta baahi badan bay qabtaa kii xoogow ajrumiga laqbaysta waxbaa looga baahan yahay kii uu safinu u baxana waaba sheekhu weyn mararka qaarkood marka meelo la tago ninkii xoogu tafsiirka sheekh cumar faaruq dhegaystayna waa mufasir weyn marka meelo kale la tago baahi badan baa iska jirto baahi baa naga dhawaajina waxba ma hayne muhimadduna waa in ummadda soomaaliyeed macluumo saxan ay gaadheen maaha inaan aafayne waxaad yeeli cajalahaygii iyo muxaadaraadkaygii wiilasha kuu shaqeeyaa duuba maktabadaaday yaalaan adaa ka ganacsada anugu kama ganacsado intaad qaadda sheekhow oo dhegaysato wixii khaldan ee diinxumo ee ku jiroo dhan meel gooni u soo meel ku qor markaad meel ku qorto laba adaa u khiyaar leh masaajidka sigiska kale istaago waxaa tidhahdaa xasaan intaasoo khalad buu galay kanuu sameeyey kanuu sameeyey muslimiinay wadaadku asagu waa fiican yahay laakiin khaladkaasuu ku dhacay khaladka iska jiraay oo ummadda ka fiiji annaga waan kaa daba istaago waxaan dhihi sheekhu buu sheegay ilaahay barakeeyo war khaladka soomaaliya iska ilaahay aniga allah i dhaaf haddaadan sidaa yeelaynin khaladaadka aad soo ururisa aniga ii keenaa kasii dayni soomaaliya shalay saasaa idhi khalad bay ahayd omana qasdin waanan gafay allaha ii dhaafi idinkuna iska ilaaliya wax shaaro iga wasakoobi iyo muxuu aha ilmo iga ooyi iyo dhib iga soo gaadhi ma jiree xilkasnima intaa iga ahayd haddii aan khaldamay khaladku ummadda anaa oga cudurdaana ana igu soo sin aysan ka ahayn xor u tahay anoo raallia ah in adugu sii dayso siis kale istaagto intaa ma wax ka fiican baa waadad la odhan lahaa ha la sheekh maxamed xasan intaa maku yidhi ha la yidhaahdo ballantaasi saan u haddana waxaa soo kordhay qodob saddexiyo tobnaad oo calaaqaadkii wadaadihii soomaaliya qaybtii halgamaysi iyo wadaadihii ducaadda iyo ururka ictisaam iyo xisbu islaam asaguna gadaal ka yimid iyo howlihii farabadnaa afarta urur isu timid wixi o fooda isgeliyey waa la isroogay dagaalkiibaa batay waa la kala baxay xilligaa iyada a ah marka muxaadaradii sheekha kusoo hagaagtay alislaamu bayna akhaa'ihi akhaa'i abnaa'ihi wa tashwiihi acdaa'ihi wadaad ay sheekhu aysan kala fogeyn baa iga dalbay oo igu yidhi sheekh maxamed iyo anugu go-aan waxaan qaadanay inaan wadaaddahaas dagaalamaya shariifka mucaarasan dowladdiisa aanu la dagaalanno ummaddana aan ka qabanno baan go qaadanay hadday yar yihiin laabudda min atashniici watanfiiri canhum daarood mar buu qabasho markuu keligii ahaa weeye markii haddii la gowrici lahaa jaala daaroodba waa laga nasan lahaa bay yidhaah marka nimankan hadday bilow yihiin intaysan faafin aysan biyo dhigin baan ka hoos kacaynaa warka cararaay baan dhahaynaa sheekhu muxaadar uu aniguna waan jeedin doonaa adigana waxaan kaa rabaa aw xasaana inaad middaa mid lamida jeediso ood meel saarta nimanka oon iskugu tagno waxaan ku idhi dhibba ma lehe muslim khaldamay in la saxo oo kolba siday maslaxadu keento loo saxo diiniyan ma xume wayna bannaan tahay aan isku waafaqno nimankan xilligan inay mudan yihiin qaabka manaabirta iyo weerarkan baa in loola dagaalamo miyaysan suuragal ahayn in lajna loo diro culmo ah litaqasi xaqaa'iq la soo saxo loo tago lala fadhiisto lala munaado la waaniyo waxaa dhici kartaba waxyaabahan la sheegaya badankood inay been yihiin haddaad doontaan igu daraan guddiga baxaya nimanka u tagaaya nimankan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee kenya joogana aan dhahno moy kibaki nooga soo qaado waraaq aan ku dhaqaaqno ila hadhow in laisku celiya laga bundade lama soo noqon karee niman wadaaddo oo wanaagdoon aan baan soo xallinaynaa dhibkeeda ee inaan safarro hadhowna muxuu ahaaye cawdo khuruuju cawdo noga soo qaada adagu wadaadkaasi waan wada fadhiisannay muddo bacda alcasr ilaa maqrib baan wada hadlayn inuu igu qanciyo sheekhu inaan dagaalka la galo anna aan ku qanciyo dagaalka inay joojiyaan ana kuma guulaysan inaan tareenka saarto asna kuma guulaysan kala tagna hawshaana waa marxaladna soo martay ahi wadaadka waxba magacaabamaya lakin haddii markay munaasabadeeda timaado tanba hawlahanba munaasabaa keenta anuu weligay kuma dhaqaaqine niman baa ka shanqariyey haddii la ii bilaabo inaan aniguna sheego culays ma laha idan waxaa xigta qodobka saddexiyo tobnaad baa xigay jalsatulmuxaakama fii beyti sheekh maxamuud shibli baa xigtay jalsada iyadoo faahfaahsan iyo qaabkay u dhacdo way iman doontaa laakiin khulaasadeedu aniga iyo toddoba wadaadoo kale sideeddaa fardi baa guriga sheekha iskugu nimid xilli baan sharxi doonaa qaabkay wax u dhacday maalin arbacaa ayaa sheekh maxamuud shibli inuu ii yimid iyo inuu isoo wacay ma xusuustee y wuxuu yihi waa laisu kaasoo diray berito khamiista ah waa arbaco khamiista ah ballan baa jirta fadhi gurigayga ah waxaana lagaa cod layskaasoo diray inaan ballanta ah timaadood ka soo qayb gasho fadhigaasoo lagaga hadli doono arrimaha dacwada kenya iyo nairobi waxaan ihi ballantu waa goorma waa berita khamiista ah meeqa saac laba saac waxaan idhi khamiista cashir baan akhriyaa inuu muwaطau maalig socday iyo inuu ibn maaja socdo ma xusuustee eh, inuu muwaطah baan u malayna waxaan idhi jamcaha inooga dhiga maxaa yeele laba saac baan cashrika ka baxa halka intaan ka soo gurigaadana ma tegi karo way u adag tahay marka jamcaha inooga dhiga jamcaha bacd alfajar baa la ballamay gurigii sheekha markaa tegey waxaa fadhiyey sheekh xasan ashkir sheekh maxamed qaasin sheekh maxamed cusmaan calasow sheekh muxuu ahaayey sheekh maxamed maalin guur sheekh maxamed cabdi umal sheekh maxamuud shibli aniga sheekh cusmaan baan ka tegey sheekh cusmaan baa asna joogay cafwan markii la isxogsaday hawshu waxay noqotay hawsha inay wateen afar wadaad sheekh maxamuud iyo sheekh maxamed iyo sheekh maxamed qaasin iyo sheekh xashan ashkir afartaasa hawsha watay anuguna khabar moogaan ahaa maxamed sheekh cismaanna siduu goobta ka sheegay sheekh xasan cismaanna asaguna khabar moogu ahaa sheekh xamed maani guuri xanuun u yimid oo dhakhtar buu u socdo asna khabar moogu ahaa sheekh maxamed cumaan cali soomadheeru ka yimid asna khabar moogu ahaa nin walba uun hawshaa ku dul bilaabatay afartoodaa is ogaa hawsha watay intaa wixii ka dambeeya berri baad iga sugaysaan in sha qodobka afariyo tobnaad ee soo gordhay halkaa markay maraysaa niman soomaali galbeed la odhan jiray baa ishalwiyey way ishalwiyeenoo marka male zanaawi iyo ina ilaybay isbarteen tage waa xaroodeen nimanka warkoodii waxaa wado wadnoo la dabagala waxaa soo baxay heshiiskii ay la galeen etoobiya nuqulkiisibay waxay ku nashriyeen mawqic iyo weebka iyagoo ay lahaayeen asagii baan akrinay ingiriis buu ku qoraa anugu ingiriiska ma aqaane niman hawlahan ku fiican baadhe bal ka warramiya niman badan baa iskugu tago afhara way turjumeen waa ku qanci waayeen nin saxafi ah oo wariye ah oo hawlaha ku fiican baadhe bal adugu fiir hawshaadi weeye asagii baa soo tarjumay tarjumadii ninkaa uu soo turjumay iyo afartii nin tarjamadoodi baan isu barbar dhigay way iswaafaqday miya bilmiya waan cuskaday kitaab baan ka qoray la odhan jiray النaصائح الmunjiya min الفaضائح الmkhزiya waa la xusuustaabay ila tahay nimankaas soomaali galbeed kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ilaa laba kun iyo sagaalkii bay dagaalamahayeen intii ka dambaysay way iska shaacabahayeen dhowr iyo tobankaa sano toddoba-iyo toban sano lix iyo toban sano bay muslimiinta degaa etoobiya khaasatan gobolkan soomaalidu ay sheegato ama ay degan tahay bay dawladda ka talisan la dagaalamahayeen ninkii ayada u shaqeeyeyna dilahayeen iyagoo ku dilahaya waa jaasuus dawladdu la shaqeeya waa camiil waa mudaahir waa munaasir lilkaafiriin go-aamaha intaanan qaaday nin weyn oo iyaga ka mid aho mas-uulahaya waxaan ku idhi dawladdan etoobiya ad la dagaalamaysaan iyo maamul hoosaadkan ama ismaamul hoosaadkan aad la shacabka la shaqeeya ee la safanee dabaqoodhiga u taqaanaan la gurmade u heelaya markaad dilaysaan ma muslimiin baad u dishaan iyo kabuqaatan wa muxaaribiin iyo fasaadkooda mise inay kafara murtadiin yihiin u dishaan wuxuu kafara yihiin oy malla zanaawi iyo ninka lamida ay la baan u dilaa su waxaan weydiiyey bitaxdiid axmed nashaad hoteelka xidig baan ku weydiiyey waxaa goobjoog ah, joog ahaa nuur m ninka loo yaqaan mm u ah mase nm buu ah almuhim reerkii sidaa loo dhammaynhayay ee toddobiyo toban sana lagu jihaadahayay hawshoodiiba intii loo dabamaray baa godkii la galay war waxaan daayaa inba anu wax kalama samaynin waxaan hala eegaa idhi waxaan madiinbaah reerka soomaaliya muxuu ku dhammaaday khaasatan qoyskii absame maxaa lagu laayay gaar ahaan nimankii ogaadeen maxay ku go-een wixii aad ku leynayseen sumaydan samaynin haddaba xukunka aad siin jirteen inaad idinku qaadataan ogolaada meesha layga maagay balaaya iga raacda halkaas weeye dagaalkay ugu ba'an ee ugu dhachayana halkaasuu ka socda waadna ogaan doontaan waxba yaallo qosli inahaasi waxaan leeyahay waa xog warar waxaan ugu talagalay khalfiyadii iyo masiira taarikhiya iyo wixii aan soo maray wax yaroo bidhaamin ah inaad un dareentaan waxaan u gudbahayaa xaabqaad xaabqaadku waa laba qaybood muxaadarada sheekha masaa'il jaaniba ama aanawi oon maqsuud aniga i ahay inaan naqdiyo ama aan ka hadlo oo ku timid oon tilmaamayo saan lagu kadsoomin iyo masaa'il annagana khuseeya aniga iyo reer daaro khuseeya jamaacaadka muslimiinta qaybo ka mida xadgudubyo lagu sameeyey wixii suuragal ah baan isku dayay inaan ayadna ka hadlo laba muqadimo baan ku hormari muqadimada koobaad laba tuhmo iska diyaar ah ayaa jirto nin walboo khilaafo koox ama طaa'ifo ama jamaaco ama urur dhabarka laga saaro tuhmada koobaad waa tuhmaة اlkhaarijiyati والtakfiir waaba iska diyaarba madna khilaaftaa khaariji xaruuri baa tahay yastaxilu dimaaء اlmuslimiin wayasfik dimaaءa saalix اlumma wاlculamaa waa iska diyaar wey tuhmada labaad waa tuhma loo yaqaana طacnu اlculamaa wاlqadxi fiihim mxuu ahaayey taxqiiruhum wa tanqiisuhum ilaa aakhirihi wa tasfiihuhum ilaa aakhiri اlqaa'ima اlmaftuuxa liiskaa furan warkiisa waad garanaysaan bay la tahay labadaa tuhmaba laba tuhmo qiimo badan oo wax saamaynaya ama nin xaqdoona uu ka cararo ma aha lannu xaqiiqa ma aha nin muslimoo aalibu cilmi ah ama khayrdoona nin caalimoo bilaash iska weerar oo iska dulan oo cirdigiisa banayso oo dil oo ku ciyaar oo iska fuul ka suurageli mayso aaliban bidco khaarijiye iyo takfiir la yidhahdana nin horay ogu dhacahaya ma jire ama jahli baa ruuxa u geeya ama aqoon daro ama waxa adugu aad ku haysato ee leedahay waa takfiir baan takfiir ahayn oo waa kii dhabta ahaa lanna min atakfiiri maa huwa xaqun wa minhu maa huwa baail takfiir haddii la inkira gaalnimo wey diinta lagaga baxaaya lanna takfiirku waa xukun sharcioo diinteenna ka mid ah xukumkaa in la rido isagoo masderkiisa laga qaadanayo mawdicu lahaan la saarayo la dhigayo mulaqa in la inkirana hadde wax bannaan ma aha in daysana u noqdo jaantaafuran ana cid qabta ma jiraan ayib qolyaha xataa lagu eeday iyagu ma qabano way diidan yahin lagu qasbayaa mooyee sankaa laga geline way diidan yahin iyagu idan tuhmada ayada koobaad ee tuhmat اlkhaarijiya laysat walidat اlyowm bal waa xiilaة الضucafاء wa silaaxu اlcajaza can اlburhaani wاdaliil weligeedna hawl saasay iska ahayd laakiin beliyada maanta taagan iyo fidnada u weyn waxay ka taagan tahay ninkii markaad ku dhacdaan wuxuu kuu dandooni oo kuu raadin wuxuu takfiir kaaga dhigo hadduu waxba waayo wuxuu kuu xoxog intaa yartu marka dhabar kaa saaree takfiir wey la socdo kuleeyahay leanna godkaa ninkii la geliy waa laga kala cararhaya mar haddii meesha lagugu riixo war ka carara in baa dhici marka saasaa baasha loo doortaa oo loo raadiyaa iyadoon caga badan ku taagna waxa maanta la tuura badankii dhibku marka wuxuu noqon hayaa ninkii mudacigeed ishayseenee khasmiga ahaa yaa xakam noqon oo garsooro noqon asagaa kula doodoo ku haysta asagaa kuxukumi kugu xukuma inaad khaariji iyo takfiiri tahay asagaa muctadilo asagaa isku xukumi inuu muctadil yahay inaad haali tahay mutahawira oo tillaabsan hayana asagaa ku xukumi marka hawsha uun muxuu ahayday laga soo guurin jiray cigaal shidaad iyo islaantiisanba iska noqotay wax hadda lagu mahmaamo e eh. cigaal shidaad waxaa le nin ahaa oo islaanta ku aaminin dherigii hawsha ayadaa ah. waagii dambe wuxuu i waxaad yeelaysaa dheriga markaad kariso aniga ii saar buu dhabarka iigu xidh arigana anaan lisi iyo lodamana iga qabo weylaha iyo maqasha iga qabo intuu aiga soo lisi ama loda soo lisi wuxuu ka baqahaya dherigi inay sii yarta taabato marka wuxuu hi saysan hawshaa u dhicin dherigan dhabarka ii saar weylaha iyo maqashan iga qabanaan lisahaye marka cadna y dhaafi maaya caana y dhaafi maayaan buu ujeedaa islaan iyaduna kaarto badan baa waxay tihi hadduu sidaa yeelay ballam kale inaad gubataan igu ogtahay bay tihi masagadi bay jilcisay mushaari bay ka dhigtay limsigu inay adag tahay oo dheriga qabsato isu soo dhici baada rabaay way jilcisay iyadoo jilicsanoo kala socota bay u saarayso dhabarka ugu xidhnay haddana waxay tihi maqashaan kaa qabanaya lis ariga iyo saca lis markuu foorarsaday madaxiisay ka timid baashioo kulul baa ku daadatay wuu gubtay haddana hungudxumadkiisa waxay leeyihiin markay damcdo inay ka tirtirto iyo wuxuu naa iga tiro igu tir mushaaridii masagada iga tir buuo gacantaada ku tir carabkana ii mari na iga tiro igu tir wadaadka asagaa tiran haya asagaa xukuman haya asagaa wata garoon buu keligii ku ciyaarhaya wadaadka soomaaliga ah garoon buu keligii ku hurta asagaa muctadilah oo cabqari ah oo abwaana oo rugcaddaah oo indheergarad ah oo ah, ah. muxuu ahay jamlay oo qaangaadhay oo caalimbilaad asagaa xukmiyo xalaaliyey hayrkiina asagaa xukuman markaad tirado war maxaad u xukumato xudhi waan ku ijtihaaday lianna tanziil alaxkaami cala alashkhaasi waطawaa'ifi masalatu ijtihaad buu ku leehay haddaad adigu waan kugu ijtihaaday iguma ijtihaad kartid buu ku leehay ijtihaad inaad khaa'in tahay ood mujrim tahay ummadda lugoynaysood balaayo wado ummadda minjaxaabin ood fadhi ku diri baan ku ijtihaad haddaad been baad sheegtay buu ku kuwa kale wuu ku ijtihaadhaya asaga in lagu ijtihaadarahe ma ogolo dhibkaas hortaan haysana taasna waa inaad ku baraarugtaan faahfaahinteedu iyo iyo shawaahidyadu waan keeni doonaa in sha allahu tacaala wuxuu hi wاlkhasmu laa turtaja najaatu lahu yowma ida kaana khasmuhu اlxakamu ninka mudaciga ah marnaba ma guulaysan karabo ee khasmiga ah ninka la doodahay u garsooro u yahay qaadigii xakamkahaa waa kii kula doodahay asagaana mudaci kugu ah waxa kula dooday waa asaga xeer ilaaliyuhu waa asaga qaadiga xukumi waa asaga makhraatigu waa asaga adugu marka un waad wareegayso naftaa ku qaban dhibkaas ayaa jira idan tuhmadaa marka tuhmat alkhaarijiya wa takfiir in sanka laisu geliyo oo la tuuro hawl hadda cusub ma aha hawl waa hore soo bilaabatee weeye in dadkii laha lagu tuhma kama hadlahayo waxaan ka hadlahaya dadaan mudnayn in la saaro waa dhaqan waa hore soo bilowday alimaam axmed xambal ba waxaa lagu yidhi imaamkii abulxaari shaykhu اlislaam ibn abi dib maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi dib shaykhu اlislaam almadani ya waxa lagu yihi ma qadari ba qadari miya axmedow bimacnaa qadarka ilaahay buu diidaa oo inkira nufaat اlqadar miya markaasuu hi qadari miya waa nin sunni oo ahlu khayra wey laakin kaanat caadaة الnaas man shadada calayhim fi اlmacaasi qaaluu inahu qadari bu laakiin dadka dhaqankood waxaa ninkii war macsida iska ilaaliya war dembiga ka fogaada war ilaahay xaqiisa ilaasha war diinta ku dhaqma war maxaa idinku dhacay oogadiga waxay dhahayaan ha ninka qadarkii buu diidan yahayba inaan zinaysna ilaahay baa qadaray inaan been sheegna ilaahay baa qadaray waxaan sharka iyo macsidu qadar allo ku socdaa marka saad isku dhariijineen dhaha u caddayn hebelo waxaa kaa muuqatee inaad qadarka ilahay ba inkirsan tahay idan ibnu dibin waa min nufaatihe alqadar bay ku dhajiyeen nin khayr badanoo ahlu khayr u ahaa oo necab macaasida iyo dunuubta oo zaahid oo khayr badanoo caalima faqiiha markuu shacabkii ka fiijiyo oo u cambaariyo uu kala diriray ilaahay cisyaankiisi iyo xadgudubkii waxay dhan qadiriba tayba shaekhulislaam minhaaju sunna wuxuu ku sheegaa sababkan laftirkiisa ayaa loogu tiiriy xasan albasri ilaa nafyi اlqadar xasan albasri taabicigaa jaliilka kaana caaliman faqiihan zaahidan muxadian xiriiran caaliman zaahidan ummadda marka khayrka ugu yeedhi jiray xumaantaha iyo xumaana waa kala dagaalami jiray waagi dambe waxa lagu tuhmay qadari baa tahay baa la yidhi adugu waxaaba diidantaha waxaanoo dhan ba ilahay inuu qadaray oo ilahay saydka ilaahay awoodda uu ku dhacay amar alla ku dhacahayo minhaaju sunnaha mujalladka saddexaad sabxada laba boqol konton iyo labaa lagu laaban kara sabxada labaatan iyo afraad baa ujeeda ilaa labaatan iyo shan cafwa sheikhu lislaam cabdiraxmaan ibn xasan ibn ibnu maxamed abdilwahaab baa ka calacalay tuhmada ayada ah wuxuu ihi dhibka jira waxaa weye markaana ilaahay keligii barya oo awliyada faraha ka qaada oo ilaahay tala saarta oo ahluqaabuurka iska daaya oo ilaahay ku xidhnaada oo yaan loo shariig yeelin waxayna odhan buri ibtadactum wa kafartum ummata muxamadin sal ly slam faantum khawaarij antum mubtadica dhibkaasana haystabu ninkaas shirki iyo kufri kala hadasho ee tiraawr waxaan iska ilaali ilaahayna ku xidhan tawxiid saafi'ana la imow waxaaba ka soo horay tabele khaariji baa tahay takfiir ummadda takfiirinay adura saniya laga muraajacin kara mjalladka iyo tobnaad afar boqol afartan iyo sagaal sheekh cabdulatiif ibn cabdiraxmaan oo wiilkiisu nin aad u qiimo badan ah oo caalim ahaa yaa wuxuu ka hadlay la niqaashay niman yidhi sheekh maxamed abdiwahaab baa khaariji oo takfiiri ah yaa wuxuu ihi wa hada daa'un qadiim cudurkan waa cudur hore buuri oo loo dhammaaday fii ahli الshirki والtacطiil man kafarahum bicibaadatim hayr اllah وتacطiili أwصaafihi وxaqaaئqi asmaaئihi qaaluu anta mil الkhawaariج yukafiruuna bالdunuub waya'khuduuna bidawaahir اlaayaat markaa tira ilaahay keligii barya oo ilaahay cibaadada u bartira oo u saafigareeya oo dariiqa rabbiga ku tooso ku hagaaga shirkiga iyo waxana ka fogaada waxaaba iska diyaaraba cudur horoo culma ee eedan dad baan lagu baaba'shayo inaad khawaarij tahay inbaa meesha lasoo dhigi laba qodob baad khawaarij ku tihiin o tukafiruuna bidunuub labo waxba fahmi maysaan qur-aanka iyo axaadiida nabiga iyo diintan oon dul maraysaan mooyeene halkaaba idin dhaafi mayso dawaahir kitaab baad ku ordaysaan minhaaju tasiis wataqdiis fii kashfi shubahaati daawud ibn jirjiis safxada soddon iyo shanaad baa lagu laba kara ragga qadiyadda aad uga hadlay ee ka calacalay waxaa ka mid ah sheekh saalax alfawsaan baa ka mid a ah, asagu baxdi dheer buule adu qiimo badan adwa min fataawa sheekh alislaam ibnu taymiya ha lagu laabto mujalladka koobaad safxada laba boqol iyo toddobaatan wuxuu leeyahay khawaarijtii la yaqaanay garanay adduunka maanta waxaa dhooban buuri niman sunno iyo islaamnimo iyo wanaag sheeganaya xaggana aan fahansanayn madhabka khawaarij wuxuu yahay oo waxay khawaarijnimo ku tuurahayaan kuna tilmaamhayaan dad ahlu sunna ahlu khayr aho ilaahay intuu takfiiriye ama gaalaysiiye gaalaysiin dadku ilaahay iimaan iyo wanaag u qirana wanaag u qiri oo xuduuddii aan ka baxaynin yaa maanta khawaarij la yidhahdaaba oo la saaraa dadka noocaasa ee odhanhaya ninkii takfiiriya mushrikiinta calmaaniyiinta dimuqraadiyiinta iyo wixii la halmaala iyo shuuciyada waa xuruufta wadaadka weeye dadka takfiiriya ninka ku yidhaahda waxaa tahay khaariji haaulaai laa yacrifuuna xaqiiqata madhab اlkhawaarij bal laa yacrifuuna xaqiiqaة اlislaam buuri waxaan naaqid ahayn fii miisaan الsharci wa fii qawaacid اlislaam wa fii ijmac salaf الsaalix aan ahayn ayay khawaarij wax ku takfiirin jireen wa atakfiru bidunuub laakiin kufri iyo gaalnimo ruuxu ku dhacay in la takfiiriyo waa madhab ahli sunnati waljamaca u sheekh u gabgabeeyey loo laabto waxaan u gudbayaa intaa haddii culummadii wax tiltilmaameen aan kaga gaabsado culummo dhowr ah oo ahlu sunno inay yihiin laysku waafaqay ahlu sunnuhu ay isku raacay inay ahlu sunno yihiin oo la yidhi khawaarij baa tihiin baan sardinaynaa taasoon oga gal leenahay inay kuu noqoto ay kuu noqdaan qudwo iyo dayasho oo aysan ku dhibin in lagu yidhahdo khaariji baa tahi iyo takfiir baa tahi bilaa macna bilaa asaas bilaa daliil haddii rag badan oo oo waaweyn halkaaba la mariyey adoo marka soomaali ahoo isla africa joogoon tabar badan baa hayninoo xoogo iska wata hawshaa in lagugu dhajiyo culays badan inaysan lahayn ayaan oga danleeya inuu ardaygu dareemo ama dhegaysto ninka koobaad nin la yidhahdo ataabiciy aljaliil caamir ibnu cabdillaah ibni qaysan alcambari dahab wuxuu hi alqudwat اlwaliyu zaahid weli ilaahay oo dayasho mudan oo zaahid ah wa kaana ninka waxaa la yidhi khaariji baa tahay takfiir baa tahay muxuu eeday maalin waa taabici jaliila ah. waliy llaahi zaahid mujaladka afraad ama shanaad siyarku tarjimiisa ku keenaa nin aad u qiimo badan weeyo la isku waafaqay xilligu asagu noolaa lam yakun fi dunya acbada minhu walaa ashada minhu maca cilmihi wa riwaayatihi maalin maalmaha kamidu ah wuxuu ku soo baxay isagoo socda nin dimi ahlu kitaaba ama nasraani ama yahuudi ah oo nimankii dawladda iyo booliska dawladda ay jiidahayaan o garaacayaan ku xadgudbahayaan markaas wuu bal sii daaya maa nin ka rabtaan waxay dhaheen shaqaa loo dira shaqadii buu qaban la'yahay war waa sidee wuxuu yihi waxaanan qaadi karin bay isaarahayaan qow dhan iyo buur guri bay fuji oo qaad ileeyihiin sida eh, mxuu aha dameerkii ritigi war aan yaryaraysto oon tartiib qaado markaan diin way baq dhabeen sheekho iga qaban wadaadku wuxuu ihi ballamka ilaahay ninkaa wuxuusan qaadi karin inadan saarayn anoo nool asku lugaynina waxaad qaadi karta qaad buuri anaana kula joogahaya cartaabta niman baa isoo wale feeruhu ku dhuftay waxaa lay qaadigii baa loo tegay dawladdii waxaa jooga nin khaarij oo xaruuri ah yara alkhuruuja cala ala'ima warma in dulmiga laydinka qabto yaa waxay noqotee khaarijinimo waxaa kaloo eeday shaam buu waa tegey meeshii kawaanka lagu qalahayay xoolaha ayuu aroor neef u doontay nimankii wax kawaami wuxuu arkay salaadii subax ba aan tukanayn laa yusalluuna alfajr haye laa yadkuruuna isma allah iisoo qaba neefkaa keen rida keen qash rida sootan keen qash wanka keen qash ar un baa sida weer galgalanhaya la laayay wax bismi illaahi ah iyo salaad la tukan ma jirto wuxuu yihi intaan dimashqo joogo iyo shaam aan joogo hilbahooda obaan iska ilaalin buui ma sidaan ahaa digiri waxa ay taqaana buui iyo iyo qudaar fa nabatiyun maxaa fi iqaamati fi shaam meelaha aniga ogaadaba khudaarta waxaa la laa akla dabaa'ix اlmuslimiin hoostaa laga xariiqay waa khaarij takfir lannu maay hilibkaana iyo gawracaanaga ma cuno taariku salaad gawriciisi aan bism ilaahay u qabanaynin oo rida keen ceesaanta keen sabeenta keen wanka soo tuurqash sii tuurahaya see loo cunaa gawriciisi ile culamadu waxay u badan yihiin muslim ba aan nuquta dadan bisanka u qabanin inuu neefkaa bakti yahay baa loo badan yahay nusuustuna ku caddahay khilaafka shaaficida haya dambeeyo iyo ragga la halmaala ninka ma gar leeyahay mise ma garla wadaadku kaana warican zaahidan caabidan waa is ilaaliyey waxaa la yidhahay khaariji baa tahay waadan baa looyi maaa horta mxuu ahaaye caamirow baad guursatid waa un sooman tahay habeenkana waa un taagan tahay kolba meel un baad gaadhaa dagaalkii halganka waad ka qayb gashaa niyo maad guursatid wuxuu hi haddaan guursado lamaanaan noqon buui taydii keliyaba ku rafaatanay naftayda baa meelaan saaraba la'ahay hadday bilcaan igu soo biirto jamaaca dhan weeye jamacada hagaajinteed ee maamulkeed waa hawl culusba anagoo nin daciifaan ahayo tayadaan la kabarwaadi bui naftayda daaya nimanya waxaa laa yaraa nikaaxa nisaa اmuslimaat aa l maba aba ina gabdhaha naga inay u guursan karo u banaan yihiinba ma qababa gaalnimo ka aaminsan yahay nikaaxan mushrikaad buu u arkaa saddex tumo waa lagu dhejiyey wsuqulqulahay waa dhaqan la soo maray wey alimaam dahabi iyo keyrkii baa qadiyadda aad uga hadlay wayna diaaceen ninka imaamka qiimihiisa iyo sida lagu xadgudbay iyo culmadu say u diaaceen waxa lagu laaban karaa kitaabu zuhdi libn mubaarak mujalladka labaad afar boqol lixdan iyo saddex hiqaat bni xibbaan mujalladka shanaad boqol sideetan iyo toddobo aljarx watacdiil mujalladka lixaad saddex boqol labaatan iyo shan ataarikh kabiir albukhaari mujalladka lixaad laba boqol soddon iyo toddobo taarikhu dimashq ibn casaakir mujalladka labaatan iyo lixaad sabxada saddexaad siyarka aclaam nubala mujalladka afraad toban iyo shan waa hawl weyn wey tuhmooyin noocaas war anugu maba guursan karo ma guurku haddii aad aadan awoodin ama aad u aragta inaadan xilkiisa ka soo bixi karin inaan la guursanin baa diintu sheegaysaa haddaad aaminsantahay gabadhan muslimadda inaad lugoyn oodan xilkeeda ka soo bixi karin mas-uuliyadna aadan qaadi karin sharcigu wuxuu kule ha u dhawaanin meelahaada iska soon ha u dhawaana hawsha ayada gabadhii muslimadda ahayd ee nabiga lagu soo dacweeyey ee aabbaheedii nabi maxamedow gabadhan aan dhalay la hadal oo waani maxaa jira wiil ay ilmaadeer baa soo doonoo qiimo badanoo nasab ah wayna diidday inay gursato nabi wuxuu ihi gabadhyaa aabbaha ugu hadal celisay nabi allow aabbahay waa aabbahay anaana aad iyo aad baan baare ugu ahay laakiin qadiyaddan baan isku haynaa qadiyaddanna waxaa weeyay tihi ilaa aad ii sharaxdo xaqa uu ninku ku leeyahay xaaskiisa kadibna aan ogaado xaqaa inaan ka soo bixi karaiyo xilkaas iyo inaanaan ka soo bixi karin nab allow guursan mahaye bal cashir isii bay tiri muxaadaro ii dhig nabigu muxaadaro u bilaabay xuquuqu xaqu zawji calaa zawjati buu nabiga u dulmaray waxay tii nabi allow xilkaan kama soo bixi karo hawshan ma qaban karo marka nabigu wuxuu i waa gartaaye oday may maqlaysaa gabadhaa ilaa iyadoo ay saaxiga keento tiraa halla i guuriyo ma guurin kartid ilaa ay tiraada xilka waan qaadi kara ninna waan ku fillahay hawshiisii iyo waa la abaa waa aan bay dhaheen haweenku waa la abaa waa aan mahmada dumarka waa taqaanaan bay la tahay marka ilaa iyadu xilka qaadatoy ku qanacdo lama mehrin karo ninka wuxuu ilka kama soo bixi karo xalli khaariji baa tahay wuxuu i taariku salaad aan bisan alle u qabanaynin naafkan wixiisa waa bakti khaariji baa tahay maxaa soo raacay oo lagu haystay dimi madluumo uu difaacay u gargaaray oo u yidhi dimada ilaahay iyo dimada nabi maxamed anoo noo la jabin mahaayo ninka ka leexda waxaa le khaariji baa tahay wax yar baa la iskugu dhejin baasha waa imaamkaas falaka fiihi alqudwaةu wاlأswa imaam asaguna cajab qabo maxamed bn bashir alqaadi talaamiidatu malik ibn anas oo dhintay boqol sagaashan iyo sideedii hijrada culammadii andalus waa andalusi waxay isku waafaqeen inuu ahaa min aclam الnaasi fii zamaanihi inuu ahaa wa acdalihim fi اlqadaءi wاlxukmi wa aslabihim fi اlxaqi wاlxukuuma nin lamid ah inuu xilligiisi uusan joogin baa lasku raacay ninka asaga ah. bal aima alandalus baa ku faantami jiray ninka asaga waxaa le khaariji xaruuri muxuu eeday nin la odhan jiray hishaam ibnu cafan xakam ibnu hishaam amiir lmuminiin fi landalus oo reer bani umaye ayuu maalin wuxuu yidhi sheekhaas alimaam maxamed bashir alqaadi tilmiidi malik ibnu anas oo qarnigii labaad ahaa wuxuu qabay xukaamta iyo umarada iyo khulafada andalus joogta inaysan makhraati geli karin buu qabay niman xukunka isku laayey oo dhiig badan daashay xaqdaraa oo isdulmiyey oo fajaray ahaayeen marka ummaddii ha hogaamiyeen oo taladiiya maamulka ha hayeen dhiigguna haba kala badbaado oo dawlad la'aan dawlad xun baa dhaanto markaa islaamka ku jirto weli aan gaaloobin intaa ha laskaga dulqaatay aaminsan laakiin hadday timaado makhraati iyo cadaalad inaysan cudul ahayn bay aaminsanaayeen waagi dambe ayaa amiirkii khaliifkii muslimiinta andalus adeerkii ayaa hawl nin isku qabteen dhul bay isku qabteen qaadigii baa loo tegey maxamed bashiir alqaadi hawshii baa loo geeyey mudaci baa tahay adeerkii waa waa madaxweynihii adeerkii awey oo la dhashay saciid alkhayr baa la odhan wuxuu idhi makhraatiyaal baan kaa rabaa ninka waa muddaci dhaar baa lagu leeyay adiga bayanaan kaa rabaa makhraati buu keenay makhraatigi buu taskiye raadiyey waa loo taskiyeyey wuu baadhay wuu ku kalsoonaaday wuxuu idhi makhaatigii nin baa kaa dhimanay soo dhammaystir odaygu markuu xu og yahay hawshaas nin kaloo og ama ka makhraati kici kara inuusan jirin oon ka ahayn wiilku adeerka u yahay ehe madaxweynaha ah madaxweynihii buu tegey wuxuu adeerow soo dhowow aadi qaadigii maxamed bashiir aan ishaynaa waadna ogtahay ninka asaga nin leexda ma aha makhraati keen buu yihi wadaadka hebel aan keeno uu ku qancay hal makhraati baa iga dhimane inaad ii makhraati furtaan kaa raba madaxweyne cabaar buu furaray wuxuu yidhi adeerow waxaad doontay xoola i weydiiso wadaadka makhraatinimadaydga iga daawan ha ii geyn boqorku iyo wadaadku waa iska warqabaan xogta wuu hayaa wuxuu ihi ninkaasi ha ii geyna iga daa nin hadda sharfan oo la ixtiraamhayo madaxweynehan ahaye kaararka ha iga jafin bu nin haya ceebani baarima ha iga rafin idaa wuxuu ihi adeeroo suuragal ma ahe adeer wuxuu ihi wixii lagaa xukuma anaa ku siin ee mawqifu cizin baan taaganahay maqaama ihaanatin wadunla ha istaajina iga daa odaygu waa fahmi waaye hawshi wuxuu ihi inaad i raacdaa jirta wuxuu ihi ay ku raaci mahaye waraaq baan qori laba imaam laba sheekhna waan u dhiibay uu ku kalsoon yahay waraaq boqor wuxuu ihi ka socota min amiir اlmuminiin alxakim bni hishaam ila alqaadi maxamed bashiir waxaan ka maqraati kacahayaa sacadulkhayr dhulkaa inuu asagu leeyahay anigu aan ogahay baan ka maqraati kacahaya waraaqdiibu laba sheekh u dhiibay wuxuu labada sheekhu qaadiga u geeyey labada sheekh waraqi la ordahayoo marqaansan baa u tegay qaadigii waraaqdii buu akhriyey wuxuu waad mahadsantihiin soo fadhiista biyana cabba markay biyo dhamaystayba orday iska taga odaygii iyo wakiilkiisa ordi baa yimid haddii marqaansan waa laydin waeeyey waraaqani waa la aqbalay hawsha waa isku toostay wuxuu idhi odaygii iyo wakiilkiisa hawsha haddii markhaati baadna weydiisay waana keennay mid labaad baadna weydiisay min amiir اlmu'min baan ka keennay haddee xoolihii soo dah xukun qadiyadda kala goob sheekhu wuxuu yidhi haadihi shahaadaatun laa tacmalu cindii faji'nii bigayriha makhraatiga wiilkaad adeerku u tahay amiiruulmuminiin ah agtayda aniga kama shaqaysee shahaado kale ii keen makhraati kale ii keenba odaygii shalay ka noqotayba ma amiiruulmuminiin makhraatigiisii buu qaadigu diidan yahay odaygiibu wiilkiibu u tagay wuxuu yidhi dahaba sulطaanuna wauhinad cizatuna yajtarii qaadiika alxaruuriyu calىa raddi shahaadatika haadaa maa laa yajibu an tataxamalahu calayh wuxuu ninkan adduunkan la dhaafiyo wey wax loo dulqaadan kara ma ah waan dullownay sharaftaanidibu ku tuntay dhulkuu nugu jiiday qaadigan khaarijigeen meesha dhigatay takfiiriga ah xaruuriga waa in shaqa laga qabto amiirku uu ka warqabay wuxuu yihi ninkan nin lamida adduunka maanta ma joogo ninaan ku bedelana ma hayo inuu cadliga ummadda ku maamulo halkaa uu fadhiyaan alla ugu dhawaan hayaabuu wuxuu sheegana waa runtii oo annagaa og inaan fajarannahay buui inaan fajarannahay oon dunuub badan gallay oo aanu macaasinahay oonan koo biyoah ka makhraati kici karin annagaa og bal allah noo dhaafee qaadiguna waa mahadsan yahay adna hadda ka horba waxaanku idhi hay ceebayna mari hayga dhigin lagu kala tag caamaygu muxuu xukuma odaygu qaadigu inuu yahay xaruuri khaariji inuu yahay faahfaahinta qisada waxaa lagu laabanayaa tartiib almadaarig wtaqriib masal qaadiciyan mujaldka koobaad ilaa onton wayba soo socotayo imaamu ahli sunna waljamaaca ninkee ku caanbaxay aimo badan baynu leenahay ninka laakiin ku caanbaxay ilahay umadda ku dharqabtay imaam axmed xambal baa la yidhi khaariji baa takfiiri ah baashaan marka baal xadla ma ahe ninkii doonaa fedhaha loo gelin kadib ama ku dhinto ama ka badbaado alimaam axmed xambal markuu ku adkaaday qadiyadii ahayd fitnatu khalqi qur'aan mixnada ayadaa raggii dhabar adeygay ee sabray buu ahaa wuu adkaystay wuxuuna yidhi ninkii yidhaahda alqur'aanu waa makhluuq kalaamullaahi makhluuq waa kaafir bal wuxuu istaagaa ninkii ka shakiya gaalnimadiisa waa kaafir miman yafhamu hawshaasu ku adkaaday niman culamaa oy macrifo ahaayeen ee intay baqdaad dhinac kale ka fadhiisteen axmed waa khaariji limaada liannahu yukafiru lmuslimiina wاlculamaa e bkhalq qur'aan takfiiri khaariji ah axmed baa loo sheegay wuxuu nimankan waa niman xanuunsan bu haaulaai qowmu suu waxay fahmayaan lama arko waxbay iskala ordahayaan mxuu ahaa layihaahdo takfiir iyo khaarijinibo war ninka yidhahdo kitaabka ilaahay cafan kalaam qur-aanka ilaahay waa kalaam ullah waana makhluuq hawshaa inay gaalnimo iyo kufri tahay adilaan u haysana waana ka niqaashno rag badan baanu samrinaye ma annagaa dunuub iyo macaasi dadka ku takfiirina mise shay xaq ah oo gaalnimo ah baan dad ku takfiirina nimankaa xul waa qowmu su ummadda ha looga digay intuu aad u canooday axmed waxaa keenay hawshaa wariya alimaam abubakr alkhalaal fi sun fi fi sunna mujalladka labaad laba boqol iyo sagaal raqamka afarka kun sideed boqol iyo afar marka waxay la tahay eh, haddiiba axmed halkaa la saaray nin kale in laisku lugooyaba ma aha marka inaad wax lagugu turo khaarijnimo iyo takfiirnimo aad ka caroto ka rubiyooto dulan ha ku noqoto ninkii la yimid aduguna intaad iska difaac karta iska difaac laakiin inaad xaq oga baydho ama aad ka gabato ma aha waa ina halkaadi aad taagnaato imaam ninka afraad imaama ahli اandalus fi الsunna wاlqur'an wاlxadiid ee ninka weliba ardada iyo culamada soo kacshay ahaa ee loo yaqaan alaclaama axmed ibn muxamed abu cumar alamanki oo dhintay afar boqol labatan iyo sagaalki waa sheikhu ibn cabdilbar wbnu xasm wطabqa waxaa laisku waafaqay inuu ahaa ra'san fi اlqur'an wa fii xuruufihi wa icraabihi wa naasikhi wa mansuukihi wa axkaamihi wa macaanihi وكان ذا عناية تامة بالحديث ومعرفة بالرجال حافظا للسنن إماما عارفا بأصول الدين inuu ah صاaxiب صمت وhdي واستقاaمة baa lasku waaفقay وكاna فاaضلا شhadيدا عalى أهل البدع dhibkiisu laakiin wuxuu ah أهلبدcu ku adkaa oo la dagaalami jiray لمaعرiفaةi وعilmihi ninka asaga ah شaن iyo toban فقيih baa waثiiqa soo sa inuu khaariji yahay شaن iyo toban فقيih iyo qudaad ba waxay xukumeen أنahu khاariجiy تكفيiriy weli waaa l waay ku qireen وشhahiduu عalayhi بأنahu xaruurin yaraa waضca الsayfi fii saalix الناas ma aha hadda fasakada ummadda muslimiinta inta ka dhaqaaqaysay culummadii ahlu khayrku takfiiryaabay dha yaa qaadi kale oo saraqusta joogay baa hawsha fiiriyey makhaatiyaalkii wasiiqadii adiladii lagu tuhmay wuxuu dhan mustanaadadkii bu akhriyey wuxuu ogaaday nimankanna inay yihiin niman mutacasibiina wadaadkana iskugu tage waxa lagu haystana ay baail tahay wuxuu eeday waxay ahayd oo u niman baatiniye ah, oo uu ka nin la odhan jiray maxamed cabdilaahi ibnu masarata aljabali albaini zindiiq ninkaas iyo kooxdiisi buu ka garhsudhay niman kale oo noocaasna wuu ku daray nin sunni oo badan aqoon badanna wuu ahaa haddii la damcay lana niqaashana foodaa la gelin waayo bab wey aa ninkaan si kale male aan u khamir waa loo qayilo waa loo qayilay han iyo toban faqi iyo qaadi baa iskugu tagtay in uu khaariji takfiir yahay qaadigaasaa ilahay ku badbaadiyey dahabay ninkaa qaadiga waa ammaanay wuxuu waa saaxibu cadlin wa insaaf waxaa hortii ammaanay ibnu bashkawaal waxaa ammaanay rag badanoo maaqaaribo andalusiyiina aad u ammaanay hawsha faahfaahinta ninka doorahaya wuxuu u laban karaa siyarka mujaladka toban iyo toddobaad safxada شhan boqol lixdan iyo sideed waxaa kaloo lagu laaban karaa taari kitaabu sila fi taarikhi a'imaة اandalus waculamaai mujaladka koobaad sideetan iyo afar tarjamadiisa idan taswiirkaasaa la soo maray waxaa u dambeeye kaga baxaya raggaasi la tuhmay shaikhuliسlam ibnu taymiya le waa khaariji takfiiri ah shaykhulislaam ibnu qayim baa le waa khaariji takfiiri ah bal qolyaa waxay dhaheen waaba ximaarba maaha aadam waa dameer niman baa yidhi kawhari uu ka mid yahay ciyaadan biاllaah camalahu اllah bima yastaxiqu waxaa la yidhi imaam almuxadiثiin dahabi baa li waa fiihi nazcaة khaarijiyaة wa takfiiriya shahma cabdiwahaab warkiiba asagu jooji asagii kooxdiisii iyo dadka raacay ee muslimiintii taageersanayd waa xali waa khawaarij bal niman baa waxaa lasku ijmaacay inuu khaariji yahay nimankii ka soo horjeeday waxay dhaheen ajmacat اlumma wاlculamaa calى ana ibna cabdilwahaab inuu yahay khaarijiyun takfiriyu yastaxilu dima almuslimiin wa yuriiqu dima almacsuuma laba qodob bay ku eedayen waxay dhaheen kow dadku takfiriya labo mukhaalifiintisu la dagaalamaa wa yaraa qitaalahum jihaadan wa amwaalahum haniimatan labadaa qodob eeda waa laba qodob baa adduunka maanta ka socota qadaayaadkaas inaan hoosta ugu dogo on faafaayaa fiican lahay laakiin aan intaa kaga gudbo on ku daayo waxaan u gudbahayaa tuhmadii saddexaad labaad cafwan tuhmada labaad waa tuhma la yah acan culamaa haddaad tirahdo uu khaldan yahay culamada wax ka sheegtay haddaad tira طaa'ifa alfulaaniya diintay minjaxaabinhay aniga la-ahaashahayga iyo qiyaastada iyo taqdiirkayga aahey tasfiih اlculamaa wa ixtiqaaruhum wa tajhiiluhum wa kada wa kada ilaa aakhir qaa'ima اlmaftuuxa asaguna wuxuu diyaar u yahay inuu xagga kale u shubo xag kale markuu ushubo dadka war waa sidee waan ku ijtihaaday buu kuleeyahay adugu haddii la aad xag kale ushubto muxuu ku leeyahay waxaad samaynaysaa culamadii buu durhaya meel la kaga dhacaalaya miisaan noocaasoo baryahan damba shaqeeyo xoog badan weliba ciidan haysta iyo xooliya dhaqaale iyo rag badan baa jira waadna ka warqabtaan bay la tahay tuhmadaasi asal waxaa ah ruux kastaoo muslima cirdigiisu waa kaa xaaraan ilaa bixaqin wa daliilin sharciyin in laysdhowro lays waa laazim laakiin daliilku hadduu qumo ama qaraa'in qawiya ay timaado alkalaamu fi الطawaa'ifi wاlacyaani wاlashkhaas maslaة ijtihaad inay tahay muran ma laha intaan tumada aanan gelin waxaan baraarujin dhowr qodobka koobaad muslimiintu muran culummada muran kama qabaan inay bannaan tahay in laga hadlo culummada iyo ruwaada iyo dawaa'ifta iyo qaybo muslimiinta ka mid a laga hadlo jarxan wa tacdiilan ama culummo ha noqdeen ama cawaam ha noqdeen way banaan tahay limaslaxat diin xifada lidiin bidcay ku dhaceen xadgudub bay wadaan amiirulmuslimiin baa waxaa jarxinaya daqaadigiisii muxuu jarxinaya wuxuu arkaa inuusan astaahilin e inuu maraati waa ashiduda way cadli minkum baa laydhi ninkan duu cadlin ma aha idan idan qadiyaddaa muran lagama qabo waana mujmac cinda ahli xadiid qadiyadda ayada ah in diinta loo naseexeeyo oo diinka la difaaco oo faasiqa iyo mubtadica ah iyo wadaadka loo arkayo diintu inuu dumaha laga hadloo la bayaamiyo asagoon lagu xadgudbaynin xisaabo kale aan la qunsanaynin faraqabiil diineedna aan lagu dayaynin waa arrin bannaan wey arrinta ayada ah qodobka labaad muranna kama jira hawsha ayada cinda ahli xadiid wa ahli sunna qodobka labaad in bar waxaa weeye tii horean tilmaamee faraca ahayd alkalaamu calى الطawaa'ifi wاlashkhaasi waa min baab alijtihaad الsaa'iq farac buuna asalka hore ka yahay laakiin dhibka jira waxaa weeye ninkaani ama wadaadkan ama kaas ama ku kalaba dadku asagu taageersan yahay ama uu jecel yahay haddii aad wax ka sheegto aduguna aad u inaad ku gar wuxuu ku odhanhayaa waxaa tahay nin ummaddii durhayo oo meel kaga dhacayo qodobka saddexaan u gudbay waxaa weeye culamo badan oo muslimiinta ka ah ayaa waxay dhici jirta inay u arkaan طaaئifa min almuslimiin bal jamaaca min alculamaa bal qabaa'il min alfuqahaa awaaif inay yidhaahdaan diintii bay duminhayaanba diinta nebi maxamed bay minjaxaabinayaan ama marka xasad ha ka keeno ama tacasubi faaraqabiil ha ka keeno ama ijtihaad saaqiya diin difaacid iyo alla u danqasho ha ka keentee taasi arrin dhici jirtay weeye waxyaabaha wadaadaha qaarkood ka soo baxaya ama alabatulcilmigana inaha inaysan ka fogayn bay u badan tahay tusaale dhowraa ah idin siinhaya maxamed mishaaba zuhri yaa wuxuu yihi ma ra'aytu qawma anqada licura اlislaami min ahli maka reer maka buu i diinta nebi maxamed niman ooga daran oo ka dumin og ma arag buui wadka diinta islaamka waa nimanka reer maka laga qabta bu walaa ra'aytu qawma ashbaha bالnasaara min aلsabaiya dadka islaamka sheegta buu i nasaare wax ooga eg raafidana ma arag buui diinta islaamka wax ooga daran ree makana ma arag bu alimaam ibn cabdilbar baa tacliiq wuxuu le wuxuu u jeedaa fuqahadii iyo culummadii ree makee sarifka riba alfadl iyo mutcat الnisaa iyo wixii la halmaala waa masaa'il fiqi ah, ah oo la isku diinta islaamka ba duwinhayaanba nimanka inta aan dad ka diinta nimanka wax oga daran ma jiro wuxuu yidhi ibn cabdilbar wa hada bnu shihaab qad aطلqa calى ahli makata fii zamanihi anahum yanquduuna cura اlإslaami ma statnaa minhum axada bu hal ruuxna kama soo reebin wa fiihi min jilaة الculamaaءi man laa khafaaءa bijalaalatihi fi الdiin وأظن ذلika والله أعلم لma ruwiya canهum في الصرف ومتcaة النساء idan iبن شhahاب الزهري adiga agtaada culamadeebu duray asaguna wuxuu u arkaa inuu yahay naasix lilahi walirasuuli walidiin اlmuslimiin nimankan diinta dunyaha in laga qabto ruggu sidaa kaliya waa taabiciin wadaadda sakaraadoo soomaaliyeed ma aha la socohata inay sakaraad yihiinna waa ka hadli doonaa haddii lai ogolaado niman baa indhaha caddayn haye xamaad ibn abi sulaymaan alfaqiih imaam ahl kuufa yaa maka yimid madiinu maray xijaazba maray markuu noqday baa la waraystay oo kuufa ku laabtay waran baa culmada ree xijaazi ahlulxadiidkan ishaynay iyo annaga asxaabu ra'yi wاlfiqi ah xaalkeenna ka war wuxuuhi wallaahi la sibyaanukum aclamu minhum bal sibyaanu sibyaanikum buui ilaahay baan ku dhaartay caruurtiinaa ka aqoon badan buui reer maka iyo waxaad xijaas ku sheegtano dhan culamo ah bal iska day caruurtiina caruurtoodaa ka aqoon badan buui yacni ama ta'wiil saa'iqa ah ha ka keeno iyo taqdiir shaksi oo ah markaa u cilmigoodii qiimeeyey ama xasad ha ka keeno ama tacasub madhabi oo bayna ahli kuufati wa ahli xijaaz ha ka keeno almuhim waa ra'yi taqdiir shakhsiga ijtihaadsa iqna aqbala wey waxaan la og yahay xamaad ibnu sulaymaan ragga uu weerarhaya reer maka ah ninku asagaa ka liita boqol goor buu ka liita raggu ka hadlay waa daawus ibnu kaysaan mujaahid ibnu jabr cata ibn rabax raggaasuu ka hadlaaya halin uu gaadho ama habeen meel u maray uu mari karo ma jiro laakiin asagu wixii loqmanaa buu sii daay waxaa laga yaabaa xabaddu intay kululaato in waa sufaha la is yidhahdaba sufaho oo masale fiqi ah safaha lagugu xukumo cabdullahi bnu taawuus bnu kaysaan ayaa looyin waxaa le aabbaha taawus bnu kaysaan alyamani alfaqiih muxuu ka qabay masalada khulca niman fuqaha ah oo shacbi ka mid yahay imam taabiciin oo xasan albasri ka mid yahay waxay qabeen hadday islaamta kugu xumaato oy kugu naashidowdo madax furasho kama qaadan karti ila ku taraada ii galmoon maysid weligayna janaaba aad leedahay ka qabaysan ila ay ku dhahdo ilaa ay isku kaa diiddo ood sayn ka soo rifi weydo khulcu kuma bannaa dee khidmada kaa oo hadal kugu soo celiso ay kugu gacan qaaddo ay kula dagaalanto oo waxba ka socon waayaan khulc kuma bannaano fidda kuma bannaano goormuu fidda kuu bannaanaa waa inay galmada kuu diiddo oy gogashid diiddo markaa haddii meesha waa iskaga luwda bay yidhahdeen daawus ibnu kaysaan marka wuxuu qabay asagu haddiiba amardidu ay timaado dadka isfahmi waayo shiqaaqna yimaado xusnulmucaashaan la waayo suxbadina ay hallowdo ay dhaqmi waayaan la yskama dulbixin waa la kala danaysan madax la yska qaadan kitaabka qur daahirkiisu ku dhagay halkaasuu marwaan sida loo badan yahay wiilkiisii cabdulaahi eh, ibnu taawuus ibnu kaysaani imaamkii faqiiha ahaa yaa la weydiiyey waran baa le muxuu qabay wuxuu yidhi wuxuu ihi kaana yaquulu ma qaala allahu tacaala ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah walam yakun yaquulu biqowli sufaha subadii ku jeedaa xaafid bn xajar baa sharxay nimanka ku jeeda ka akhri fatxubaariga mujalladka tobnaad saddex boqol iyo lix rugdu waa shacbi caaminu shuraxiil ashacbi imaam taabiciin xasan albasri sayid taabiciin walfuqahaa raggaasuda waa sufaho muxuu ku haystaa masala faqiya inay sufaha yihiin oo maangaab yihiin oo ay masaakiin yihiin buu wiilku jasmiyey aabbahayna sufaha ma waafaqabu sufahadan meelahan dhooban aad wareeraysaan warkooda ma qaato bukhaari baa fii saxiix ku keenay wa callaqahu kama niqaashin sida usoo guuriye bukhaari xaafidkuna waa wasliyey bisanad oo waxaa wasliyey bu ibn abi shayb cabdirasaq halkaas u tiiriyey idan waa taqdiir caalim iyo faqiih weeye aragti shaksi ah weeye way kula qalloconaan kartaa asna way la saxan tahay laakiin halis culmaa la durahaya meesha ma taalo hadhow waxaa doon asaga inaad durto adna xun culmaa duraysaa waxaan waxaan dhammaanayn oo musalsal ah weeyaane xadgudubkaa la iska daayo ummadda ha lagu waaniyo in la tartiibsado oo culmaa la ixtiraamo oo la taqdiiriyo oon la xadgudbin ilahay laga cabsan la isdhowro war la garta wey laakiin ninkaad jecesha haddii la iska lalaadsaba culmada wax laga sheeg war hebel baa wax laga sheegay wax lagama sheegin culamada islaamka ninkii wax ka sheega wuu gaaloobi culamada islamka yaa ku jira nabi maxamed iyo saxaaba ku jira ilaaqa noocaasa waa idabdaro sidiisuba wax jirana ma aha nin culumada islaamka o dhan wax ka sheega oo durana ma jiro dhawaa'if iyo rag kooban oo qol ku jira laiskala laadshaa mararka qaarkood waxaad tiraahdaa ururkaygii baa la galay saaxiibaday baa xiniyaha lagu dhegay berrina aan lay soo socdaa warkaasa lagaa sugahaya laakiin baasha ummadda aan lagu lugaynay siyaasaddana baasha laga daayo musan cabdirazaq ko iyo toban kun sideed boqol toban iyo sideed buu ku jiraa aarka isagoo mawsuul ah sufahadaa laga hadlaya nimankaas wey bukhaarina wuxuu ku keenay kitaabu alaaq baab alkhulci wa kayfa alaaqu fiih ha lagu laabto imaam maalik bn anas imaama daar ilhijra ayaa le reer ciraaq iyo culammadooda ka war ree basra ree kuufa ciraaq culamada fadhidaa bal ka war wuxuu hi anzilhu manzilata ahli kitaab nimanka ciraaq iyo fuqahada idinka jirtay atbaacu taabiciin walfuqaha xagga jira waaad kasoo aadeen ina yahuudiya nasaare iyo kasoo aada bmanaa booska adhigi laha min ayu riwaaya ka hadlay min xayu riwaaya wاshahaada iyo mxuu ahaye qabuulka riwaayadu ka hadlayaay wuxuu ihi anziluuhum manzilata ahli اkitaab laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum waquluu aamanaa bاladii unzila ilaykum waunzila ilayna wailahuna wa ilaahukum waaxid halkaa taagnaada riwaayo kale wuxuu ihi wakadalika adragtu asxaabana yaquuluun bu ree xijaaj culummadooda saas aanu ka soo gaadhay waxa anu aan bilaabay maabu baashu way kullaatay idan waa ijtihaad waxay u arkeen ree xijaaj ree ciraqadar ummadda laga qaban oon sidii yuhuudi loola dhaqmiyo nasaarada inay diinta rogahayaan maxaa jira alxadiid waxaa naga tegay dheen gaaban oo hal dariiqlaa naga tegey ciraaq buu aadi toban dariiq buu kuso noqon hayaaba rawa can fulan wa can fulan can rasuulilah min ariiq aakhir can rasuulilah hawshan waay dhe tarmaysa markay ciraaq tagto maxay tahay marka dareen badan weeyo ijtihaad baa geeyey ama tacasub ha noqdo wadaadaha ku xukumeen ninka tacasub ku xukuma waa ijtihaad nin baa ku xukumi mxuu ahaaye xasad inuu yah waa ijtihaad nin baa ku xukumi inu yahay khilaaf saa'iq ah waa ijtihaad masladu masale ijtihaad ka baxsan ma aha marka imaam daar اhijra fii culamaءi اciraaq وmuxadiثiin sidaasuu ka yidhi wuxuuna ka soo guuriy culama اxijaaz inay sidaa aaminsanaayeen hada kulhu yaduuru fii falk ااجtihaadi wاlghayr الdiiniya aw الtacasub الmadhabi haddii uu nin naadir ama baaxio u muuqda qadxi iyo khaladna ha tilmaamo si edabsan gebagabadu waa inahaas alimaam axmed xambal ba waxaa loo sheegay abu thawr baa la yidhi wuxuu qabaa majuustu in jizye laga qaado sunada cadaystay sunada caddaysay laakiin waxaa la isweydiiyey yuhuud iyo nasaara waanu garannay gawracoodu waa bannaan yahay guurkooduna waa bannaan yahay jizyana waa laga qaadi laakiin majuustu jizye ma laga qaadi haa xadidka abdirraxman bin cawf baa ku fadhiya guurkoodiiyo gawracoodu ma bannaan yahay kal yahuud wanasaara abu hur wuxuu hi haa buui waa sax buui way bannaanta way israacahayaan mar haddii jizye laga qaaday yahuudiya nasaaray raacahayaan sunuu bihim sunata ahli kitaab halkaasay marayaan guur iyo gawrac iyo jizyaba isku meel baan maranaynaa buui axmed bin xambal wuxuu hayey ijmac الصaxaaba wالtaabiciin inay nimankaas ahlu kitaabka ka matalaan xagga jizyada keliya laakiin xagga gawraca iyo guurka ay la mid yihiin mushrikiinta iyo wataniyiinta axmed baa qadiyada abu thawr loo sheego nin saaxiibkii ah markaasuu hi abu thawr kasmihi abu thawr ui waa magaciisa waa dibi bu asagaaba dibi ah ila thawr waa dibi soo maaha dibiga aabbihii waa abu thawr marka waa kasmihi bu wu jira waba kama sheego ilaahay in kaan haku rido wuu habaaray wuu ducey aamin idha buu habaaraya intu markuu eh, mxua u dhameeyo waaba dibiba wuxuu garanhayay iyo wuxuu fahmina lama arko yuu haddana habaaray oo ilaahay u baryay inuu ilahay umadda ka qabto waadanba axmed la weydiiyo ka warray ninkan sunadiisa iyo diintiisa wuxuu hi acrifu calaa sunati hamsiina sana ninkan bur abu hawra konton sano aan ku aqaana calى ariqati wاlistiqaama salafi googo-ay wey laakiin hawshan fiqiga waa kasmihi hawr buuri yani adugu waxaa tira axmed ba caraatamay dhaaday kuu tallaa imaam ahlu sunna waljamaca wuu caraatamayaa dheh ayib waxaa u muuqata masale fiqiha oon khilaaf saaiga aqbalin oo ijtihaad ka furayn oo mujmaca oo go-an asaga agtiisa axmed ayuu ninkaani ku dhacay marka waa iska lalaadsa hadhow haddii la weydiiyona xaqiiq ahaan wixii buu sheegaya culamo iyagu khilaaf soo guuriyay baa jira fi lmas'ala fi lmajuus guurkoodu ma bannaan yahay iyo gowracoodu ibn xasam ibn mudda khilaaf bay soo guuriyeen ibn cabdilbarna waa tilmaamaa ee eh, cafwan labadaasaa soo ibn cabdilbar wuxuu leeyahy qad asaa wax xun buu ku dhacay oon loo baahnayn bu abuhor ku dhacay qadaayaadkaasi waa isla qadaayaad ijtihaadiya ibnuqayim baa u garaba wuxuu leeyahy axmed waxaa ku kalifay masale aan khilaaf aqbalino oo ijtihaad ka furayn buu ku dayay ijtihaad iyo khilaaf marka insaan loogu adkaado oo lagu adkaado tashadudka waxaa keenaya munaasabo in lagu aafoobaa laga baqahaya ummad baa ku kadsoomi haddii laakiin si kulul loola hadlo waa laga cararaya oo ninkan wadaadkiis kii loo dhameey ma war ka carara hadhown waaa dhihisa waxaan kugu adkayn ummadda kugu aafoobayso xumaankaa nagama aha waan gaari doonaa ninka caalima asagoo nin caalimo qiimo badan oo khayr badan in mararka qaarkood la tanqiisin karo la duri karo si caamada oga cararto hadhow hadii hoos lagu weydiina ahlkhayr wa hoosta ka dhih ahlkhayr dadka laakiin loo sheegi maayo muxuu yahay ka carara shayaan weeye ka carar xerow hoos kuu weyd waad ahlkhayr awliya ilaahay wey caamadaa loo danayn iyo muslimiinta inay waxaan ku aafo asaguna xaqiisaa la siin hoos hadii lasu weydiiyo laakiin manaabirta waxaa laga sheegi inuu balaayo qabaya waa ra'yi culmo waana hawl jirta alimaam axmed xambalba waxaa loo sheegay imam ahli suna waljamaca waxaa loo sheegay niman culummo ah inay yidhaahdeen annagu dagaalkan reer bani cabaas ay wadaan ay gaalada ku qadeen duulaanka qaswiga dalabiga raaci mayno maxaa jira umarada dagaalka hogaamina niman fiican ma aha haddii khaniime iyo fay la helana si fiican u qaybin mahayaan marka dulmi ou kaalmayn way dhaqaaqi mayno axmed sala bay ka noqotay wuxuu ihi haulaai qowmu suu haddii nin walba u yidhi anuu la duuli raaci mahayo nin walba intuu fadhiiso bay gaaladu guryaha inoogu soo geli oo islaamkiibaa baabi oo dalkiibaa la qabsan waan rogmanayna war dhibkan yarkaa iyo macsiyadan ummadda ha laga waaniyo han loo dulqaato halgankana ha labadoo gaar ha laska dhaceeyo axmed wuxuu ha walahi qowmasu waxay sheegaan haddii la yeelana ladahaba alislaamu wa ahluhu idan culummo waaweyn buu xukule waa qowmusu ijtihaad baa halkaa u geeyey alimaam asancaani baa wuxuu wariyey xadiid baailah buu wariyey markaas waxaa loo sheegay yaحya maciin xadiikan yaa wariyey buui waxaa la yidhi waa fulan can cabdirazaq can wuu waday wuxuu ihi hada baaطil walow xadaa bihi cabdالrazaq kaana xalaala dami bu xadiidka hadduu cabdirazaaq wari dhiiggiisu wuu bannaan yahay bu suwayd ibnu saciid baa loo sheegay xadiidka xadiid kale wuu qabtay wuu ogaaday wuxuu ihi low kaana lii farasun wa rumxun laghazawtu bihi suwayd ibnu saciid buui haddaan faras iyo hub helo buui suwayd ibnu saciid baabaan ku duuli lahaa jihaad buu mutaa in lagu duulo ninka asaga cabdiraaqna wuxuu ihi mar hadduu wariye xadiidkanba dhiiggiisaaba banaanba hawsh way kulaatay wuxuu arkay xadiidkan ninka suuq geynhaya marinhaya adduunka in la dhaafiyo inuu astahil waa imaamka dhannaaya imaam ahlusunna waljamaca ahaa weeye <laughs> waxaa la og yahay masaa'ilkaasi baabu riwaaya ah iyo tasxiixa tadciifka inay masale ijtihaadiya tahay andaartu isku khilaafi karto laakiin qiyaas ijtihaadi ah baa wadaadka u muuqday alimaam ibnu khusayma ka darayo xadiid baa waxaa daciifiyey alimaam abu daawud aطayaalisi bundaar maxamed bashaar bundaar baana hawshaasi ku raacay markaasuu yidhi ymbaغii صaxiixiisu sa kule ibn khusayma صaxiixiisa wuxuu hi ymbaغi an yukabara calى abi daawud xayثu halطa abu bakr abu daawud طayalisi saaxib اlmusnad janaaze in lagu tukadaa waajibtay bu wuba dhintayba nin noolba ma aha kabir calayhi arbaca takbira waxaa kaloo waajiba an yudraba bundaaru caشharaةa maxamed bashaar bundar sheekh اjamaca sheekh اbukhaari wa muslim abu daawud wtirmidi wالnasa ibn maaja ninkaana toban in la garaaca waajiba bu asna waa in la garaaco kana kana waa in lagu tukado waa dhintay maxaa jira xayu maxa hada اxadiiثa maxa min kitaab ilah anahu صaxiix xadii baa lasku haya ibnu khusayma wuxuu xadidkan inuu yahay dhimbilo uu yahay oo qiimo badan oo saxiix yahay bundaari waxaa isku raacay طayaalisi midna toban ulood ba istaahilab in la garaca waajiba midna wuba dhintaha lagu tukada marka imaam imaam aim baa loo yaqaanaa imaam aim wuu caraatay cudna wuu duray meelaha la geeyo iyadoo la og yahay eh, ana alxukma cala axaadiii tasxiixan wa tadciifan inay tahay maslata ijtihaadan itifaaqan waxaan u gudbaynaa oo aan ku gebagabayn warkan dheera aan soo waday alkalaamu fii طaa'ifati min alculamaa aw min annaas laysa acnan fii culamaa اlumma walaa fi muslimiin wainamaa waa acni muqayad oo khaasa mawdic khaasana khuseeya inta in laga badina waa khalad acnigaasi wax ka sheega hadduu xaq yahayna fadaaka hadduusan saxaynna saaxiibkiibaa iska leh laakiin hawsha in la ballaariyo xadgudub laga dhigo hawshaasi hawl bannaan ma aha waxaan ku dari raggaasi ragga hore weeye wadaadihii dambe hawlahoodii wax yar aan kaga daro alimaam shahbuddiin aladrci sheekhu shaaficiya wa shaarixu اlminhaaj wuxuu ka yidhi raggi qudaada ee adduunka xilligaa joogay walaa yuktaru biqudaati zamaanina fainahum ka qariibi cahdi bilislaam waa nimankan qudaada wa xukume ee meelaha fadhiyo duubka weyn ee axkaamta rida ee loo xukuntamo yaan lagu kalsoomay culamo ma aha bu bal waxay la mid yihiin nin hadda soo islaamay diinta soo galay ka qariibi cahdin bilislaam ibnu xajar alhaytimi baa tacliiqiy wuxuu leeyahay hadduu qudaadiisi sidaa ka yidhi kuwa ad annagoo aan dhex joogno maxaad moodaaba adarci qarnigii sideedeed buu ahaa aniguna qarnigii tobnaad iyo ko tobnaad baan joogaabo laba boqoloo sano ka hor haddii sidaa la yidhi maanta maxaad filinaysaabuu nimankaan iska ilaay bu ku kadsoomi salaadooda iyo duubkooda weyn iyo kitaabtay wataan culimo intaad moodo yaadan ku ajalmin bu shahaabudiin alqaraafi kitaab alqada majaladka dambe ee dakiilada wuxuu leeyahay ballageyse wuxuu yidhi laa nashuku ana qudaata zamaanina wa shuhuudahum wa wulaatahum wa umanaa'ahum low kaanuu fi اlcasr اlأwali lama wulluu walaa curija calayhim liأnna wilaayata haؤulaaءi fii mili dalika اlcasri fusuuqun wuxuu ihi nimanka wulaadda ee maanta wax maamulay umarada ah iyo makhraatiyaasha maxkamadaha ka makhraati kaca iyo culummada xukumka ridawa xukunta hadday xilligii saxaabada iyo nebi maxamed iyo taabiciintii iyo salafu sax ay joogi lahaayeen faasiqiin baa lagu kulligood lagu xukmi lahaa bal in shaqa loo dhibaa fisqi noqon lahayd buul in qaadi loo magacaabo waa fisqi iyo diin la'aan in la makhraati gashado waa fisqi iyo diin la'aan inuu waali noqdo iyo amiir waa fisqi iyo diin la'aan laakiin hadda wax dhaama mahayno ayaan iska riixaynaa buul iska bakti afuufanayna wuxuu yidhi fa ina khiyaara zamaanina hum araadilu dalika zamaan وwilaayaة اأrdaali araadili fusuuq faqad xasuna ma kana qabيixا wاtasaca ma kana ضayiqا واkhtalafat الأحkaam bاkhtilaafi الأزmaan halkaasuu la maray qudaadiga xukumhaya xaaladooda qiimanaya adakhiira qaraf baa lagu laaban karaa waxaan u gudbaynaa shaaficiya waxay idhaahdeen hadduu nin muslima dardaarmo ay naftu qabato oo u yidhahdo xoolahayga waxaa la siinoo u dardaarmay liأjhal الnaasi min almuslimiin muslimiinta ninka u jaahilsan allana ooga fog jahligu marna wuxuu noqdaa qila اlcilm marna wuxuu noqdaa su camal buu noqdaay nin baa wuxuu yihi xoolahaygaasi waan dardaarmay uludkay aakhara waxaan geystay hor alle habeen aakhare ha la siiyo ummadda muslimiinta inta u jaahilsane alla oga fog shaafici waxay dhihin yaa la siin nin wuxuu yihi waxaa la siin fusaaq lmuslimiin dardaaranka yaa qaadanoo mudan nin wuxuu yihi fusaaq lmuslim baa la siin nin waxay dhihin raafidaa la siin way soo socotay saaxibu kifaayat alkhayr wuxuu yidhi la siin ma intaana ma ahe way roon yihiin ummadda muslimiin dadka ugu faasiqsan ee ugu jaahilsan ee ugu dunxun waa maxay waa culummada jawaraday umarada la shaqaysabo wuxuu ihi أwlaahum bالsarfi wasiyada dardaaranka waxaa muta alfuqahاء aladiina yu'aaziruuna umaraء اljawr لأnnahum yuqiruunahum calى أxkaami الjaahiliya id yalzamu min الsukuuti indiraasu الشhariicaةi الmuطahara culummada duubka weyn ee dowladaha la shaqeeya jawarada iyo xukaamta nimankaasa ajhalu الnaasi wa abcadhum can ilahi ayagaana mutabo dardaaranka in la siiyo idan wadaadka waxaa tirada u caraatan wuxuu ahaye culummadii xaalad uu arkahayay buu qiimeeyey kitaab alwasiya ha lagu laabto kifaat alkhayr waa labada haystaaba ila xertu waa ka dhergsan tahay wuxuu soo gaadhay masalatu اlhajr mubtadica iyo islaanta naashisada in geeska la geliyo layar layar ciqaabo buu ka hadlay markaasu wuxu uhi wa ashad الnaasi fisqan min almuslimiin fuqahaء الsu wa fuqaraء الrijsi الذiina yترددوna إلى الظلمة طمعا في مزبلتهم مع علمهم بma هم عليه من شرب الخمور وأنواع الفجور وأخذ المكوس وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمارة وسفك الدماء وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا يغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء والفقراء ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين واللاحقين markaas wuxuu ka hadlay takfiirintoodu inuu maxalu baxi yahay culummada iyo fuqada la shaqeeya dowladaha jawarada ma aha gaalo waa muslimiin iyo iyo umaraa lmuslimiin aljawra alfasaqa culumada la shaqeeye taageere wax u naashnaasha inay gaala yihiin buu baxi dhiibay oo ka hadlay wuxuu nin baana kitaab qadiyaddaa ka qoray la ah. wuxuuna leeyahay culummadu waxay yidhaahdeen ninkii kitaab qur-aana masxaf tuura meel qashina ku tuura si liidnana u tuura inuu gaal yahay muxuu ninka ku gaaloobay kitaabka ilaahay buu ahanaystay shareecadii buuna ka qayb qaatay bahadilkeedii ninkan culummadee diinka iyo ammaanadii xambaarsan jaware iyo la shaqaynhaya diinkii buu iibsaday shareecadiinu bahdilay aakharna waxaa ka dhalan diinku inu indiraaso abaajiyaba oo baaba'o marka اعtibaaran bilmaaal hoostaan ka xariiqaynaa waxaa dhici karta inuu qaba he atakfiru bilma inuu qaba laga yaaba halkaas wadaadku la maray waa siduu asagu yidhi idan wax u muuqday bu wadaadku ka hadlay alimaam cثman bn saciid alkamaakhi اlxanafi iya wuxuu leeyahay culummada maanta jooga zamanka naga joogo waxay la mid yihiin munaafiqiin iyo yahuud bay lamid yihiin dhaqan munaafiqiin bay leeyihiin dhaqan islaamba ma laha wixi ay lahaayeen o dhan buu taxay xoogaha agoontoy cunaan run ma yaqaanaan waxay ku qowlaan kama run sheegaan ficilkooda iyo qowlkaada iskhilaafsan wuxuu ilaahay xurme yidhi ma xurmeeyaa wuxuu ilaahay bahdilay xurmeeyaa si u waday niman un gaalo oo kuskuusan buu ka soo saaray ciyaadan bilah kitaabkiisa waxaa lagu laabgala sharxu lmuwaطa iyuu arrintaa kaga hadlay ee loo yaqaan almuhana fii kashfi asraar muwaطa ha laga muraajaceeyo gebagabadu laba wadaadoo u dambeeya warkooda aan keeno alimaam axmed shaakir oo marna agga loo jeedo marna agga loo jeedo la wareersho wuxuu le dhibka maanta muslimiinta hayso o dhan wadaaddaa ka dambeey waxaa dhib ah ama maxtaraka ama rafaada ama dulli ah iyo dacan iyo e, mxuu ahaaye e, e, ihaane iyo dulli ah waxaa ka dambeeyaoo saab u wadaadaheenna bu culammadeenna ma istinan wuxuu yidhi dhegeysa hadalkiis waqad utiya almuslimuuna min dacfi culamaa'ihim fii mawaaqif اlxaqi muslimiinta waxaa looga yimid oy eedeen oy u rogmadeen o u baaba'een culummadoodii baan shayga xaqaa ku adkaanaynin u dulqaadayn u sabraynin hadal runa meeshii laga rabay bay hashkadaynayaan xaqa in lagu dhabar adayo oo lagu waji adagay meeshii laga doonahayay bay reemagaalaynayaan hawshaasay ku socdaan waqad utiya almuslimuuna min ضacfi culamaa'ihim fii mawaaqif اlxaqi laa yasdacuuna bima yu'maruuna yujaamiluuna fii diinihim wa fi اlxaqi laa yujaamiluuna اlmuluka wاlxukaama faqط bal yujaamiluuna kula man طalabuu minhu nafcan aw khaafuu minhu dara fi اlxaqiiri wاljaliil min amri اdunya wakula amri اdunya xaqiir fakaana min ضacfi اlmuslimiina biضacfi culamaa'ihim maa nara dacfigii iyo liidnaanta culummadanayda wixii ka dhashay maanta waxaan hayno goosanayna bu hadday culumadu culumad wanaagsan yihiin oy adkaan lahaayeen oy diinka ka run sheegi lahaayeen oy salafka ku dayan lahaayeen oo xaqa ku adkaysan lahaayeen caamona way raaci lahayn waynu guulaysan lahayn laakiin dhibku waxaa weeye ninkii horyaalkae madaxada ahaaba waa kala soo hor noqonba asagii baaba ku gembin war culummadii awey waaba lawaay meele ka baxday dagoor baan kaaga sheekeeyey say culumma noo hor socoto in baa na weyne meele ka baxday calan baynu hor wadeen waanu daba higsanayn calankiiba ayar dhigeen meele ka baxeenna weyne calankii baan qaadanay inaan hogaamin aan isku dayanay waa waa xerta iyo shabaabkii iyo dhalinyaradii baan ka hadlayna war calanka dhigay dheheen annagaa dhignay calanka dhiga annagaa wadigo inay dhiga dhigi mayna khawaarij baa tihi warku waa intaa un warnimo wadaaddii xaggay aadeen dhulkay galeen xaggay u noqdeen lawaa si un loo wada socdee gaala la yska celiyo ummaddana diinkaa loo wada shego laiskugu ogaa unbay faryaro bidixsidii jinka ka baxeen calankay dhigeen baa wada erba xerta iyagu tababareen ay ardayda soo saareen baa qaatay ee mucaskaraadka u fure waxna u laqbeeyaan baa qaatay waxay dhh calankan annagu idinka waaweyn baan ku daallo wadi weyney waa la eediye dhiga calanka waxay dheheen dhalinyarado dhigi mayna aan tijaabin bal waan wad in tabarta allana aan ugu dhowaano calankan lama dhigi kare waxay dhaheen haddaad dhigi weydaan waxun baa naga soo socda waa maxay khawaariyi takfiir baa tihin waagidin waxay ka dhaheen maya gaala u shaqaysan cumulo jawaasis baa tihiinba si ayaad maraykanad u shaqaysaanba sidiinuba maxaa jira maxaa la dhammaan laadihiid cruis misalsku muxuu carabta ogu dhacaayo hee soomaalida ogu dhicilaayahay tuug khaainaatiino waa laidinka xukmaa e muxuu ahaaye ingiriiska waa laidinka xukuma maraykanka halkaasay hadda baashu maraysaa inaad hawshaa fahmaysaan bay la tahay waxba kaga noqon maayo alimaam axmed shaakir hadalkaa wuxuu ku yidhahdaa dheera qiimaha badan tarjamat alimaam axmed cambal safxada kontonaad halaga muraajaciyo saaxiibkii oo asaga ka geeri horeeyey shakiib arsalaan wuxuu leeyahay dhibka maanta muslimiinta haystoo dhan culumada dadka fuqahada iyo culumada keenay buu le ayagaana sabu ah hadla dheer hadda kahor aan soo guuriba halkaasi ku sharxay waxaa laga muraajacayn karaa kitaabkiisa weyne la yidhaahdo xadur caalam islam majaladka afraad hadalka waa hadal dheer haddaan akhrina hade waxa laga yaabaa inaadaba dhisataan aan carabigan aad daldalaysa naga daabaa soo noqnoqotae waa muhiim dalabada halka inay akhriyaan ugu laabtaan xadur caalam islaami majaladka afraad sabxada afartan iyo afraad juska araad w laba mujao waaweyn w juska araad hadal aad u qiimo badanoo aqiiia ah, nin muarikho ah, hawsha ka warqabu ahaa wuxuu yidhi waxaad arkaysa culummo u kitaabdayaya dawlad gaalo ah oo ku duulaysa muslimiin waxaad arkayba qolyo kule dawladdan waa dawla islaama berri bay isqaban hayaan niman kale gaalatiin bay dhahayaan idan hawshii hariifkii shariif xuseen iyo dawladdii atraagti iyo jamaal baashihii suuriya joogay iyo hawlihii ingiriiski wadanka islaamka burburan hawlihiiba ka hadlaaya xaqaa'iq buu keenay wuxuu idhi nimankaani warkooda u caddaday laakiin waxaanan garanayna muslimiinta suuriya iyo khayrkoodba xilligay nimankan fahmi doonaano ay iska leexinayaan oo diintoodii ay difaacanayaan hawshaasi halkaa lagu laabto intaasi waa labadii tuhme ee dhibka badnayd ee tuhmat alkhaarijiya aljaahiza wa tuhma طacn alculamaa aljaahiza aydan labadaas waxayla tahay ninka ardayga ha ah isla ilahna ka cabsado ikhlaaska iyo sidqiga iyo dhowrsanaantana ha ku dadaalo wuxuu sheegana wuxuu iska hubsada ha noqdo laakiin wixii intaa ka dambeeya waa masalatu ijtihaadin haddaad adugu ijtihaad ogoshay inaad ku ijtihaadda nimankan kale ee kaa soo horjeedana adna ogolow in laguu ijtihaado laakiin hadday noqoto anunbaa ijtihaadi keligii sheekh baad noqon keligii sheekh waana hawsha adduunka maanta ka jirta waxaan u gudbayaa fasalka waaxdii dambe ah ku saabsanayd ilan xaabqaad baan laba u qaybiye qaybta qaybta koobaad baan ku jira ahayd masaa'il haanawiya qaybtaasaan laba muqadimo keliya ka hormariyey ayadaan gelaynaa xaabqaad qaybtiisi masaa'ilkii haanawiga ahaa ee sheekhu uu maray xaggan anagoo aan maqsuud ahayn laakiin min baab atambiih si aan lagu kasoomin baan oga dan leena muakhadaad dhowr iyo labaatan iyo dhowr ah oo jaanibi ah ayaan muxaadarada sheekha ku arkay afarta cajal hal mar baanan dhegaystay waxaa laga yaabaa haddii mar labaad lagu noqdo mar saddexaad lagu noqdo in alaabo kale ay ka soo baxaan waxaa laga yaabaa nin iga fahma ama iga aqoon badan ama muxuu ahaay wax dabagalka iyo qodqodka igaga fiican hadduu meesha ku noqdo inuu waxyaabo kale kala soo baxo laakiin wixii anuu degdeg ahaan ii muuqday in baan tilmaamhaya mulaaxadaadka marxalada koobaad waxaa ka mid a xuseen haye inaad taagaysahay mi aan wadaa mise waan soo casarkii ma dhow casarkaan ku tukanaynaaye iga war suga meelaad u socotaan garan maaye mulaaxadada koobaad sheekhu wuxuu yidhi khawaarijtu hadalka waxaa laga yaabaa inaan bilmacnaa ku keeno in badan marna aan bialfaadin ku keeno wuxuu yidhi sheekhu khawaarijtu waan waanaan soomaali ama waan carabiyeyn laakiin macnihii u wadaadku sheegay inaanan ka fogaanin baan rajanaya wuxuu yihi sheekhu khawaarijtu waa ashaddu ahli اlbidaci wa fitnatun acdamu min fitnat alaakhariina kaاljahmiyati wاlmuctazila khawaarij wuxuu yidhi sida la og yahay waa nimanka ahlulbidca u daran fitnadooda iyo bidcadooduna waa midda ogu daran ahlulbidca jahmiyada iyo muctazila ayaa ka daran buuri wa hada khaطأ cilmi wa cinda اljumhuur jumhuur ahlicilmi marka la maro taabiciin iyo atbaacu taabiciin badankood waxay qabaan inay khawaarijtii nimanka ugu dhibiyar ahlulbidaca nimanka ummadda ugu dhib badan jahmiyo iyo murjiay u arkaan salafku badankood axmedna xambal yaa wuxuu leeyahay maa ra'aytu qowman ashara cafwan min alkhawaarij ama akaru salaf bal taabiciinta kulligood intaanu aragnay in hawsha ka hadashay iyo in soo gaadho waafaqday weeye waxay qabaan in ay murjiado waliba murjiat اfuqaha ay ka shar badanta xata khawaarij marka maxaa loo iطlaaqi khawaarijba ugu dhib badan fitna ahaan iyo bidca ahaan xataa ahlubidci waaweyna ay jahmiyada mucdiladi ka daran yihin baryahan damba waxaa lagu duulahayaa lama leedahay khawaarij dagaal wahmi ah iyo qitaal min duuni muqaatil baa un la daldalhaya marka waa in hawsha kor loo dhigo bidcadaasi oo balaayo laga dhigo si hadhow ninka la saaro malagiiba u galo laakiin xaqiiqadu waxaa weeye bidcat اlkhawaarij waa min akhafi اlbidaci bay ku jirtaa taana waxay ka turjumaysaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu meelo badan ku caddeeyaa sida la og yahay bidco walba ciday ka fududday ka soo hormartaaba taarikh ahaan bidco walba bidcday ka fududdahay bay xagga nabiga uga dhawaataa xilligii saxaabada bidcooyinka soo baxay ee waaweynaa ee madaahibta noqday waxay ahaayeen un shiicadii tashayuc iyo muxuu ahaayey khawaarijdi khaarijiyadii alaabtii balaayada ahayd ee tajahumkii iyo ictizaalkii iyo muxuu ahaaye rafdigii iyo irjaagii saxabadu waa ka dambeeyey imaamku wuxuu leey waxaad ogaataa kulu maa kaanat اlbidcaةu akhafa kaanat asrac ilى اlxuduuث lannu balaayadan gadaalba markay jahli intuu bato la baaba'o oo waxba la fahmi maayaa suuqa la keeni karaa balaayada lakiin xilligan la nool yahay wax banaan la soo dhigi kara ma aha marka in allaale intay bidcadu dib u dhacdo way ka daran tahay haaliban midda hore soo martay naqliga waan keeni doonaa lakin aan ku horeeyo salafku qadiyada waxay ka yidhahdeen awsaaci wuxuu leeyahay cafwan yaxmil kaiir aلطa'i qataada waxay yidhahdeen laysa min alahwaaءi shayء akhwafa cindahum min alummati cala اlirja cala اlummati min alirja awsaaci baa soo guurinaya yaxmed kaiir aai iyo qataada oo taabiciinta kamida waxay leeyihiin ahlulbidaca niman ka daran oo ummadda ooga daran ma jiraan irjaa irjaaga laga hadlay waa kii fududaa irja fuqahaga weeye acmash isagu wuxuu leeyahay ibraahim anakciba waxaa leeyahy almurjia ka war wuxuu ihi wallaahi inahum abqadu ilaya min ahli kitaab yahuud iyo nasaara ayagaan ka necbahay bu saciid ibnu jawr wuxuu ihi hum lyahuud murjao waaba yahuud hay u soo qaadira mar kale wuxuu hi yuhuud اlqibla almurjiatu yuhuudda qiblada usii jeesatee kacbada aadda waa murjiu yiri waa murjiat اlfuqaha nimankii culumadaha fuqaha nimanka saa loo gelhayo ibraahim الnakci ataabici wuxuu hi lafitnatuhum cindii akhwafu calى hadi اlummati min fitnat اlazariqa alazariqa waa khawaarijta qayb kamida ohoo nimanka ugu dhib badnaa cala iطlaaq wey nimanka kale waa iska koobnaayeen marna waa iska dhama nimanka dhoolka absaday oo ummadda rogay ee ilaa saddex dawladood dumin gaadhay reer bani umay iyo reer bani cabaas ilaa waa dhow bay shaqaynhayeen niman musiibay ahaayeen wuxuu yihi khawaarija u daran azaariu azaari murjia ka daran bu oo murjiat fuqahaa ah mar kale wuxuu le almurjiatu akhwafu cindii calى ahli اslaami min ciddatihim min alazaa'iqa mar kale wuxuu leya alkhawaariju acdaru cindi min almurjia khawaarij baaba dhaanto oo roob sheekuna murjia iska daayay jahmiyadii waa weyneyn iyo u leeya khawaarij baa ka sii daran ayib zuhri wuxuu ihi mabtudicat fi اlإslaami bidcaة adara calى ahli min hadihi yani اlirja bidca muslimiinta soo martay maba jirto intuu asagu noolaabu ka hadlaaya ila xilligaa shiicay wuxuu arkay iyo khawaarij iyo irjaan buu arkay wuxuu ihi irjaa wax ka daran lama arko wuxuu ihi shariik bn cabdillahi الnakhaci alqaadi hum ahbau qowmi waxasbuka biraafid khubha walaakina almurjiata yakdibuna cala allahim waxa la sheego oo bidca raafida u liidatabo iyagaana u xuno u khariban laakiin murjia ka siida ilahay ba ku been abuurtabo acmash sidoo kale wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu maa acrifu man huwa sharu minhum sufyaan athawri yaa kitaab qur'aana soo qaaday wuu akhriyey wuu rogrogay wuxuu ihi ma axadu abcada minhu min almurjia bu kitaabkan qur-aanka ah wax ooga fog buui murjio ma arag bu ummadda islaamka meelun bay ka soo geli bui ahlulbiducu laakiin murjio kitaabkan way kala tageen bui waa kitaab quraan masxaf buu qaadahaya nimankaasaa ka jito ka dareeray murjia la soo dhawaysan ama laga aamusi kadibna khawaarij baynu ku duulaynaa wadaadka xataa isku daya damca inuu ka hadlo wuuu dhihi khawaarij baan ka hadlaynaa murjada waan ka hadli doonaaye toban sano waan ka hadli doonaa unbaa nagu socoto nimanka mar maa laga hadlo hawlo badan baa jira hawlo badan baa jiro looga hadlaynin taariikhda cilmiga intaas waa nuquul kulligeed sugan weeye ahlu cilmigaas aan sheegana ka sugan faahfaahan yar u bahaya asaaniidda wuxuu u laaban karaa aqwaal الtaabiciin fii masaa'il الtawxiid wاliimaan kitaabka leeda nuquul badan noocaasaa ku jirta alimaam ibnu taymiya wuxuu ka yidhi naqligaas xagga xuduudka bidacda waa qaacida ku anfacaysa waana qaacida aglabiya ma aha kuliya ma aha wuxuu ihi wa kaana ظuhuur الbidaci والنفاق بحسب البعد عن السنن والإيمان وكلما كانت وكلما كانت البدعة أشد تأخر ظهورها وكلما, وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة أولا waxaa soo hormaray bidcaة الkhawar والشhiiعة ثuma bidcaة الqadرية والmurjiئة wa kaana aakhira maa xadaa bidcaة اljahmiya xatىa qaala bn mubaarak wayusuf bn asbaط وطaئif min اculama min asxaabi axmed وغayrihim ina اljahmiyaةa laysuu min الtintayn وسabciina firqa bal hum zanaadiqa nimankan dib maray waaba gaalo muslimiintaba kuma jiraan baa layidhi nimankaas soo hormaray haaliban waxay tusaysaa inay dhaamaan kana sokeeyaan qolyaha kale mulaaxadada marka in la baraarujiyaa munaasab ay tahay ammaanada cilmigu waxay keenaysaa asalaf اlkiraam agtarkoodu inay qabaan bidacda kalaa ka dara bidcat اlkhawaarij lana yidhahda axmed baa sidaa yidhi idan qadiyadda ayada adila khawaarijta ku timid kuwana kumana macna ma keenta cinda ahli اlcilmi inay u soo horeysay ummaddana ay u horqabsan doonto nabiga oga degan mooyee kuwan kale inay ka daran yihiin baa culmad u badan yihiin bidcatljahmiya inay ka daran tahay iyo muctila ka daran yihiin mxuu ahaayey e, khawaarijta taasi ahlucilmi baa u badan waana aklab ahlucilmi siday ku tageen wey axmed keligii baad arkayba anugu wax sidaa u caddeeya <coughs> marka in qadada la tilmaamo oon laga tegin bay kadibna wadaadku uu doorto hadduu rabo aniga la ahaanshaygahe khawaarij baa ila daran qiyaastaas axmed baana sidaa yidhi ama culumaa sidaa tiri laakiin agarku waxay qabaan khawaarij inay awrkula carar tahayoo laga balaysan yahay ammaanadu taas laakiin sheikhu ma yeelin maxaa meel ku duulahayey mulaxadada labaad ee muuqata waxaa weeye xadiidkii ibnu cabaas markuu ka warramayay iyo khawaarij la dagaalankoodii iyo cafan la doodoodi dood lala doodayay ibnu cabaas uu la dooday warag badan kala soo hadhay raawigu warinhayay abu zamiil buu sheekhu yidhi ardaygii ibn cabaasi abu zamiil cinda ahli xadiid ninka waa abu zumayl waa abu zumayl waa nin musagara mukabar ma aha abu zamiil baa ninka loo yaqaana cinda ahli اxadiid wa asxaabi الrijaal wاtaraajum ee abi zamiil ma aha magaciisana simaan muwad alxanif ba leeyahay mulaaxadada saddexaad sheekhu wuxuu yidhi saxaabadii markay la dagaalameen khawaarijta la dagaalameen tirada u badan riwaayaadku ay sheegeen soo guuriyeen waxaa weeye labiyo toban ka dhimatay saxaabada labiyo toban ka dhimatay ammaanadu waxay keenaysaa in la yhahda riwaayada u badan waxay sheegtay labiyo toban rajulan aw alaaa rajulan baa timid sheekhu asagu rajaxday riwaayada labiyo tobanka inuu sheegay riwaayaa jirta saddexiyo sheegtay ama waa shaku raawi ama waxaa raajixa labiyo tobanka tarjiixna ma gelin riwaayadana ma tilmaamin xadiidkuna sidaas u wada yimaadaayo ina caشhara rajula aw alaaثa caشhara rajula wuxuu sheekhu saa u yeela ma garanayo mulaaxadada afraad sheekhu wuxuu isku qasay masaa'ilka khilaafiga ee kuwa ijtihaadiga ah khalطi buu sameeyey bayn almasaa'il الاجtihaadiya wاlmasaa'il اkhilaafiya wa farqu wa bawnun shaasicun baynahuma masaailka khilaafkaana masaail la yaqaanoo daliil daahirala wey ama aayad ama xadii ama ijmaac wain kaana daniya yeesho weeye daliil daahiroo in lagu dhaqmo ay waajib tahay masalada labaa masale khilaafi khilaafna ka ayaa masale khilaafiya la yidhahdaa waxaa laga yaabaa ijmaaca daniga adigu soo guurisay nin kale inuusan ogeyn ku khilaafay si noqotee masaailka daliilka daahirkaa leh in lagu dhaqma ay waajibka tahay baa masaa'il khilaafia loo yaqaana masaa'ilka aan daliil daahira yajibu alcamalu bihi wujuuban daahira aan lahaynna ee ijtihaadku ka furay masail ijtihaada loo yaqaana masaa'ilu takfiir marka la marahayana masaa'ilka khilaafigaa takfiirku waa ka furan yahay hadda ka horna waa idiin soo sharxay caamada iyo mujtahidiinta la kala qaadi mooye waa masaa'il takfiir ka furan yahay masaa'ilka ijtihaadigan daliilba lahayn daahira yajib alcamalu bihi wujuuban daahiranna takfiir kama furo laakiin sheekhu khalطa bayna almasaa'il alijtihaadiya wاlmasaa'il alkhilaafiya masaailka tafriiqooda iyo faahfaahinta waxaa lagu laban karaa bayaan اdaliil calى buطlaan الtaxliil safxada boqol konton iyo sagaal ilaa boqol iyo lixdan iclaam muwaqiciinkana hadalka sheekhiisu soo guriy waana naashnaasho wuuna sharxay mujalladka shanaad laba boqol afartan iyo laba ilaa wixii ka dambeeya ibnu mxuu ahaay ibnu qayim baa qadiyadda nusada uu taqiijiya ujeeda mashruxa salmaan uu taqiijiyo ninka loo yaqaana sancaani maxamed ismaciil sancaani risaal uu ka leeyahay qadiyadda uu kaga hadlo oo leeyahay nihaayat الtaxriir fii raddi qowlihim laysa fii mukhtalafin fiihi nakiir buu asagu leeyahay risaalkana waa ka alifay khaladka saddexaad ee ii muuqda waxaa weye shanaad cafwan shanaad ee ii muuqda waxaa weeye sheekhu wuxuu yidhi man kafara almuslimiina bima yaxtamilu اlkufra wacadamahu wain kaana min kabaa'ir الdunuub faqad waqaca fii acdami asli min usuuli اkhawaarij macnahaasi waxaa weeye anaa carabiyaystay qayb ka midna asaga carabi sheekhu ku sheegay laakiin waxaa weeye muslimiinta ruuxu ku gaalaysiiya shay qowl iyo weedh ama fal gaalnimana ixtimaala gaalnimo la'aanna noqon kara gaalnimo noqon kara ama aan noqon karin labaduba ninkii ku takfiiriya ummadda macsiye fisqi weyn ba allah ka dhige ninkaasi wuxuu ku dhacay mukafirka fii acdami asli min usuul khawaarij waxaan leenahay ilaaqaasi hadal ilaaq iyo tacmiimkaasi waa baail walaa yaquulu axadu min ahli اlcilmi lannu shaykhu ixtimaal buu yidhi ruuxii ummadda ku takfiriy bima yaxtamilu اlkufra wa cadamahu ixtimaalka waa in la fasiro maxaad oga jeedaa wain kaana min kabaa'ir الdunuub iطlaaqa noocaasa waa khaطأ taariku salaadku yaxtamilu takfiira waa cadama takfiir niman baa takfiiriyey oo daliilkii baa tusay ixtimaalka qaabka haddii loo idlaaqo waa gudo ballaaranaya saaxirku culumaa yidhi waa kaafir ima waa muslim nabiga ruuxa ku been abuurta culumaa yidhi waa gaal nimanna waxay dhahn waa muslim maxaarimtiisa hooyadii iyo aayadii ninkii mehersada wadaadda yidhi waa gaal nimanna waxay dhahn waxaa loo dilay kufriba waxaa loo dilayaa zina ahaan baa loo dilaya dil baa u soo baxay sawaun kaana muxsanan aw hayra muxsani waa qaybta zinada asagu dil baa u soo baxay iyo ma ahe hadduu muxsan yahna waa la rajmi haddii kalena waa la karbaashi labadaa qowl waa wixii zina ah ama caqd الnikaax calى mxu dawaati اlmaxaarim ama maxaarimta ruuxa maxaarim rajul inuu mehersado caqdi ku sheego sidii ninkii aayadii aroosoo kale culamo waxay ku tageen inuu kaafir yahay daliilkii xadiidkii bara ibnu caazib bayna u daliishadeen xadidkii mucaawiyat bn qurat almusani nimanna ilaa aminkan way ka murmaan ridada iyo kufriga dilkana waa ogol yihiin qadaayaadka noocaasa Eh, hadduu yidhahdo wadaadku waxaan u jeedaa ixtimaalkaasi anigu ixtimaalka waxaan u jeedaa kii shakiga ahaa ee daniga ooma jeedo waxaan odhanaynaa culammada laftirkoodu ahlu sunno fara badan ayaa maa yaxtamilu اlkufra wa cadamahu wax ku takfiiriya iyagu asal khawaarij bay ku dhaceen axmed isxaaq nu rahuya waxaa loo sheegoo la yidhi nin baa wuxuu yidhi ana mu'minun xaqan ana mu'minun billaahi xaqan saa wuxuu yihi huwa kaafirun billaahi xaqan axmed baa le aduu waran ana laa ukafiruhu buui wuuna khaldamay bidcuuna ku dhacay laakiin gaalaysin maayo isxaaq nuraawi saaxiibka wuxuu ihi gaal wey man qaala inii mu'minun billaahi xaqan ama cind allahi xaqan fahuwa kaafirun xaqan axmed idan axmed wuxuu arkaa in yaxtamil kufra wa cadama idan cadamkii buu qaatay saaxiibkiina ma weerarin oo nin imaam faqiih ah idan amada waay dhex fadheen fii acdami mxuu ahaayey asli min usuul khawaarij hawsha noocaasa ah, intii laleeyahay khawaarij baa laga digahaya yaan usuulan loo bahan ummadda loo dejinin ninka la yidhaahda alimaam abu cumar alamanki yaa wuxuu ka hadlay ibnu masara nin la yidhaahdo oo baaini ahaa nin suufi ah cafwan suufi ahaa maxamed bin cabdillah ibn masara aljabali alandalusi saddex boqol iyo sagaal iyo tobankii buu geeriyooday imaamkaas marka raggi galay ee zandaqa ku xukumayba ka mid aha dalamankii zandaquu ku xukumay wuxuuna yidhi maxaad ugu xukuntay baa layidhi iddaca nubuwata wa samica anahu samica alkalaama fahabata fii nafsi annahu min cindi illah waxaan zandaqo ugu xukunnay ninkan wuxuu sheegay ilaahay hadalkiisibuu maqlay waa loo dhawaaqay sidii nabi muuse loogu dhawaaqay hadalkaa dhawaqa uu maqlayna waxaan markaan ka fikiray een ku ijtihaaday ii caddaatay buuhi inuu hadal ilaah yahay markaan ninka nabinim sheegta waaba zindiiq buuhi allo waxyoonhaya ini ana rabuka faklan calayka buu maqlay oo kale marka dahabi wuxuu leeya aniga waxaa ii muuqata hadalkaasi wuxuu ixtimaalaa kufri iyo kayrkii buu ixtimaala jahli jahaalo wey iyo khaae eh. hadal aan jirin oo shaydaan dhawaaqiibuu ilahay hadalkii mooday ha loo cudurdaaro imaamkana zandaqoo ku xukumay ma yaxtamil kufra wa cadamahu baa dahabina wuxuu u arkay jahli iyo khaa imaamna zandaq iyo kufri buu u arkay marka asalkaasi wadaadku uu dhigay a'imadaasaa gelahayo dhex fadhiisanaya abu xaatim maxamed bn xibaan albusti saaxib الصaxiix yaa wuxuu yidhi annubuwatu alcilmu wاlcamal annubuwatu alcilmu wاlcamal hadalkan yaxtamil kufra wa cadamahu culama marka intay qabteen bay dhaheen ibnu xibbaan waa zindiiqi ha la qabto ilaa uu ka cararay magaaladii boqorkii baa loo sheegay waaa la dil waaba sindiq kaafire imaamkii macalkitaabkiisa waa la cararay abu xaatim ibn xibaan albusti abu xaatim asna waa leedahay abu xaatim araazi waa nin gooni ah maxamed idriis alxandali abu xaatim kalaa jiro ibn xibaan albusti oo ninkan saaxibu saxiixa labo abu xaatim wey marka wuxuu yidhi annubuwatu alcilmu wاlcamal annubuwatu alcilmu wاlcamal niman baa yidhaahda falaasifa iyo baatiniye ah waxaynu oga jeedaa nabinimadu waa la shaqaysan karaa haddii aad ilaahay u caabudo ood wardido ood aqoon badan yeelato ood halwayso ood jismi nuuraani a noqoto waaga damba nabaad isbedelaysaa bay dhehe waaba dilaacaysaba badan iyo camal badan iyo cibaado iyo khalwo iyo riyaadiyaad di lagaa helo waaga dambe ka baxda hawlahan sakaraadnimadaa baabad maca safarat اkiraami اbarara nabaad u dilaacaysaa wa haadihi zandaqat wa kufr cinda ahli اijmac hadalkan marka ibn xibbaan ee yidhi alnubuwaة اlcilm wاlcamal muxuu ixtimaalaa madhab اlfalaasifati wاlbaطiniya wاlkufri culamaa ku xambaartoo takfiriy ila ay magalada ka caydsadeen boorkan ay ku direen dahabi wuxuu leeyahay iyo culamo kale hadalkan waxaa dhici karta in u jeedo nimankan marka waxay mareen almubtadau waa maxsuurun fi اlkhabar bay mareen annubuwatu oo mubtadihi ah waa maxsuurun fi اlkhabar oo cilmiga camalka ah ma tahay mise maaha maaminimo waxay ku soo ururtaa cilmi iyo camal ee ma aha ilaahay bixiyo waar ismaana ila tahay markay kufrigata waa sidaas haddaan dhahna almubtada waa maxsuurun fi اlkhabari macnidu waxaa waye nabanimo waxay ku ururtaa cilmi iyo cibaado iyo camal waxaana la og nabinimadu waa ilaahay raxmad uu bixiyo cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min laduna cilma waa ilaahay raxmad iyo naxariisu bixiyo wey wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina inagaa ku sinaa l maa kunta tadri ma alkitaab wala aliimaan walaakin jacalnaahu nuuran nahdi bih man nashaa min cibaadina warku war saas wey cinda ahlicilmi idan haddana annubuwatu waa almubtada waa maxsuurun fi اlkhabr waxaa ka dhalan nebinimadu ma aha nicmu alla bixiye waa hawl la shaqaysto mawhibo iyo hibamiya waa la shaqaysan karaa waa la gaari karaa nin walboo cibaadaysta oo cilmi badan yeesha oo is-ilaaliya waaga dambe wuxuu isu bedelahayaa nabi bele ka dhacday haadihi zandaqatu walkufr taasayna ku xambaareen ibnu xibbaanna taasuu eeday sheikhu qaacidiisi man kafara almuslimiina bima yaxtamilu kufra wacadamahu faqad waqaca fii acdami aslin min suu khawaarij nimankaa salafka culamaha la geliyo nimanna waxay leeyihiin almubtada laysa maxsuura fi اlkhabr ibn xibbaanna way cudurdaareen waxay leeyihiin waxay la mid tahay alxaju carafa rukniga u weyn iyo nabanimo meeshay u dhimato wain kaanat hibata min allah waxaa alcilm wاlcamal cilmi ilaahay ku siiyo iyo dhaqan weeye hibe ha ahaato laakiin labadaa rukni bay ku taaganta u waaweyn xajkuba rukniga u weyn baa carafa ah saad iskaga jirto ad carafa istagto aj baad la timid xajku carafa ha u dhinto laakiin hawlo kale iyo mawa arkaan kale iyo waajibaad kala lagaa raba laakiin lafdhabarka ayaa ah wuxuu yahay waxaa weeyaan carafa ah saasaa loo jeedaa marka ibnu xibbaan wuxuu u jeeday dhaheen fadaaisha iyo manaaqibta iyo wanaagga nubanimo ee u weyn waxaa weeye cilmi iyo camal wada socda waana hibe la bixiyo idan qaacidadii sheekhu waxay noqotay qaacida ballaaran oo dad badan taabanaysa alimaam ibn abi dib yaa wuxuu takfiiriyey imaamu maalik xadiidka albayacaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa takfiirka eh, ibn abi dib limaalikin waa takfiir mashhuura xata ibn cabdilbar almaliki uu ka niqaashi waaye hadalkiisa iyo xukumka uu ka qaatay imaamka waa xukum jaaf a ah, mana soo guri kara mana sheegi kara bur anugu laakiin waa arin mashhuura can ibni abi dibin fii maalikin waana kalaam اlaqraan u bixi mayn halkaas isagu la maray iyo xasad iyo weerar iyo acni halkaasuu mariyey waxaa iga khuseeya axmed bn xambal wuxuu u arkay maalig inuusan gaalnimo ku dhicin liannahu ta'awala ta'awulan saa'iqan xadiid khabaru axaadah oo ariiqaa ku yimid min ariiqi naafica ibni cumar ku yimid oo mukhaalifa licamali ahli madiina oo agtiisa xujo ah wuxuu arkay in laba daliil ay tacaarudeen daliilkan camal ahli madiina uu xoog badan yahay sidaasuu marka ooga tegey ahbaaru aaxaadkana in mararka qaarkood looga taga lidayn aqwa minha fii dan اmujtahid waa arin dhacdo weeye oon layskula yaabaynin halkaasuu axmed mariyey wuxuu i xukumkiisu aniga ilama saxno maalig xadiidka musan radiyin idan albayacaani bاlkhiyaari maa lam yataفaraqa khayr اmajlis markaan wax kala iibsano intaan wada taagannahay khiyaar baa ku furan matamse ma ah haddaad iga dhaqaaqdo bici waa laazimay ka noqoshona ma lihid marka ibn abi wuxuu u qaatay imaam maali xadiidkoo agtiisa ka sugan inuu radiyey raddu jaxdin wacinaad xadiid agtada ka sugnaaday oo hobto inuu sugan yahay biduuni ta'wiilin haddaad radidana gaal baa tahay cinda ahli اxadii laakiin iyo ijtihaad iyo mucaarado kuu muuqatay haddaad ooga tagtay lagugu tagfiirin maayo axmed marka wuxuu u cudurdaaray maali lita'awulihi ibn abi dibina waa تكفيiriyey بن abي dib ku تكفيiriyey bma يحتamiل he الكفر وcadamhu hadduu تaأwulan yahay waxaan leenahay كفri ma noqdo hadduu yahay jaحdan iyo cinaadan iyo inkaaran لxadيiثi baعd العilmi بصحaةi وثubuutihi asna waa كفri xaalad كفri ah iyo xaaladan كفrinb waa اxtimaalaa midood buu ku dhegay maalik buu feedhaha ugeliyey قaacida شheekh waxay hosgelaysaa inuu maali ku dhacay nabdيn في acdami aصli min usuul khawaarij qaa'imo furan wey amilo badan baa jirta laakiin waa soo gaabsanaya midda lixaad mulaxadada lixaad wuxuu sheeku yihi atakfiru bima laysa bimukafirin fii miisaani الsharci acdamu aslin min usuulihi wuxuu ihi wahwa acamu min atakfiiri bالdunuub iطlaaqa asagaa waa khaطa cilmi ah yaxtaaju ilaa taxriiq sheekhu wuxuu yidhi ninkii wax ku takfiriya waxaan mukafir ahayn fii miisaani sharcina aan gaalnimo ku ahayn wuxuu ku dhacay asal min usuuli اkhawaarij bal wa acdamu aslin min usuulihim buu yidhi wayna taasi guda ballaaran atakfiru bidunuub masaladaa sheekhu inuu iska taxriiriyo oo u baaritaan ogu laabto u baahan yahay waxaa yeelay atakfiru laysa bimukafir maxaad oga jeedaa shay aan mukafir ahayn sixirkaan kugu takfirin cindaka laysa bimukafirin wa cindii waa mukafir tarku salaa baan kugu takfirin cindaka waa mukafir wa cindii hayru mukafir waxaan kugu takfirin amilada hadda aan soo sheegnay ee soo maray idan adigu shaygan aan kugu takfiriyey ee tarku salaa iyo sixirkii wii la halmaalo ah laysa bimukafirin cindaka fii miisaani sharci wa huwa mukafirun cindii fii miisaani sharci qaacida qaabkaa loo dhigay waa qaacida khaldan wax jirana ma aha ee wadaadku inuu ku duulo unbuu damcay nimana isku kacsan yihiin hawshana iskama sugin khawaarijtu asalka lagu yaqaano ee sheekhu khalday waxaa weeye khawaarij waxaa lagu yaqaanaa inay waxaan dembi ahayn marka hore dembi u arkahayaan waana madhab aar khawaarij baynu ka hadlayna aar khawaarij waxaan dembi ahayn bay horta dembi u arkay markay u arkaan bay kugu tagfiirin shay mustaxaba ka tagiibay dembi ka soo qaadi shay waajiba samayntiibay dembi ka soo qaadi shay bannaan ku dhicibay dembi ka soo qaadi maa laysa bidanbin yarawnahu danban wa min ثuma yuratibuna calayhi takfiir hada huwa sawaab in la yidhaahda waxaan dembi ahaan may dembi ka dhigaan bacdahaa bay kugu tagfiirin oo ka ratibana takfiirkaa sax ah cinda ahli اcilm laakiin atakfiiru bima laysa bimukafirin wa acdamu asli min usuuli اkhawaarij waa kalaam ballaaran oo mulaqa oo fadfaad ah wax jirana aan ahayn wey fii miisaan alcilmi inaad daabi u yeesha lagaa rabaa haddaad leedahay waxaan u jeedaa atakfiiru bima laysa bimukafirin fii miisaani sharci ijmaacan oo waxaan lagu ijmaacin dadka laguma takfiirin karo wadaadku u jeedo waxaan haynaa selafka isku takfiirinhayae waxaana ku takfiirinhe masaa'il khilaafiya haddaad u jeedo bimaa laysa bimukafirin cinda almukafiri taa macquula wey laakiin maada dhina waxaad tidhi fii miisaan sharci hadihi albaliya haddaad wax ku takfiiriso bimaa laysa bimukafirin cindaka idabdarro wey waana xadgudub waana khawaarijnimo laakiin waxaad u aragto inuu yahay mukafir fii miisaan sharci daliil aad u daliishanayso waa dhaqan culumo adilana ku cad khawaarijii ayaga waxay ku kala tegahayaan aar اkhawaarij baynu ka hadlaynaaye maa yarawna danba maa laysa bidanbin wa min ثama yuratibuna اlkufr calى dalik hawshaasaa kooban laba asal bayna isku waafaqeen akar اkhawaarij atakfiiru bاdunuub akar اkhawaarij iyo takfiir الصaxaaba cuثmaan iyo cali ragga ka dambeeyey ama taageeray wixii kale khilaaf shaa'isaca ka yaalla qaacidadaasi sheekhu inuu iska taxriiriyo dib oogu noqdo buu u baahan yahay ama caddaysto oo yidhaahdo masale aan mujmac ahayn wax laguma takfiirin karo kadibna niqaash kalaa noo bilaaban iyo hawlo kale ama uu ka soo noqdo oo yidhaahdo waxaan u jeedaa atakfiir bima laysa bimukafirin cinda almukafiri uu halkaa ku qaydo ama fii miisaani harci ma fii miisaani harci cindiiba mise waa cindak mise waa cinda hayrina waa cinda aakhariin hawshaasi hawl qaabka loo ilaaqay dagaalkii lagula lagu hayay nimankii la dulmahay unbaa u geeyay ila tahay sawaabkuna waxaa weeye maa laysa ma huwa mukafirun biijmac waxbaa lagu takfiirin ma huwa mukafir bidaliil sharciyi kitaaba aw sunatan aw qiyaasan sariixan saliimanna waxbaa lagu tagfiri cinda bacdaha lilcilmi ee waxa khawaarij ay eedeen waxaan dembiba ahayn bay dembi ka dhigaan kadibna waxbay ku gaalaysiiyaan hada mid aar akhawaarij hada huwa sawaab laakiin wixii intaa ka soo haray waa waa masale aan la fahmin oo la roogay weeye masalada toddobaad mudan in la baraarujiyo hadal dheer masiga un ishaaraad baan ugu talagalay insha allahu tacaala masalada sideedaad toddobaad waxaa weeye sheekhu wuxuu yihi min usuul khawaarij wuxuu ka dhigay alkhuruuju calaa ima aljawara dalama in jawarada iyo aimada jaa'iriinta lagu baxo oo lala dagaalamo liisaalati jawrihim wa dulmihim wuxuu ka soo qaaday aslun min usuuli lkhawaarij inuu yahay fadhi buu saa ku yidhi fadhiga labaad buu ka noqday marka waa iطiraab ama tanaaqud we calaa qawaacidi shaykh qawaacid الshaykh iطiraab iyo tanaaqud fii leylatayn bay noqonaysaa laakiin anugu taa tanaaqud iyo daraab ooma aqaane waxaa weeye waa hawl kale mar baana sharxi doonaa insha allahu tacaala wuu ka noqday kadib wuxuu yidhi sheekhu noqosh inuu sidii hore ku daysto ya qaybna waa cali shekh qaybna af soomaali buu ku sheegay muhiimaddu waxaa weeye madaxweynayaasha iyo umarada jaa'iriintae fasakada ah diinta laakiin weli aan ka bixinayn gaaloobin ee diinta ku jira in lagu baxo lala dagaalamo haddii la awoodo waa asal min usuul khawaarij intaa waa xuruuftii sheekha weliba asal min usuul khawaarij xalqadii dambuu sheekhu ka noqday noqoshadaasi tiisii hore inuu iska daystay ahayd xoogow isbaraanbar badan baa ku jira wuxuuna ku gebagabeeyey in qadiyadu ay tahay asl min asaal khawaarij waxaana ku yimid buu daliil qaci ah falaa cibrata biqowl mukhaalifiin culummada khilaafayna cibra laga soo qaadi maayo hawshaan marka dhowr khalad baa ku jira khada cilmi oo weyn baa ku jira oo laba dhinac ah midka koobaad waxaa weeye daliilku inuu qaciya fi اlmas'ala kama laasimto inuu ay noqoto asma su khawaarij kownu daliili qaciyan fi اlmas'ala mas'alada uu daliilka qaciga ku yimid ninka khilaafay ka dhalan mayso inuu yahay he khaariji waana khata hawsha ayada ah sheekhu wuxuu ku soo gebagabeeyey waa asl min usuul khabr lianna masalada waxaa ku yimid daliil qaci ah in mas'aladu daliil qaci ah ku yimid ka dhalan mayso mukhaalifkaadu inuu mubtadic yahay waxaan eh, ka laasimaysaan ujeedaa waxaan kaloon ka laasimaynin in ninkii khilaafay uu yahay khaarijina ka laasimi mayso taasi waa mas'alo masalada labaad eh, asal min usuul khabr inay tahay ma sugno asal mas-uulka waa inay tahay ma sugna ayada ah waxaa kaloo dhici karta sheekhu inuusan si fiican u tasawirinba maadaa yacni adaliila qaci sida la og yahay daliil qaci a ah masalada kuma imanin masaladan alkhuruuj cala imat aljawara daliil qaci ah oo min kitaabillahina kuma imanin daliil min asunna ah oo qaciyu dilaala wain kaana qaciya hubuutna kuma imanin marka qacina masalada kama jiro inaan qaطci khilaafayn inaan mubtadacay ka laazimi mayso fii kulli xaalin in mukhaalifku uu yahay khaariji ama uu ku dhacay asl islu khaarij ka laazimi maayo taxqiiquna waxaa weeye masأlaة الkhuruuج calى aئmaة اljawaraة الظalma waa masأlaة farciyaة fiqhiyaة daniya laa qaطca fiiha masale farci ah oo fiqi ah oo dani ah oon daliil qaطca uusan ku imanin taduuru maca اlmaslaxaةi wاlmafsada walaa ijmaaca fiiha wax ijmaacana ma jiro ijmacna ma jiro daliil acana ma jiro asal min usul khawaarijna ma aha sheekh wuxuu ku rafaaday inuu ka jawaabo habeenkaa dambe midna waa lagu baraarujiyaan u malaynaya ama qolyaha soo wacay khilaafka ka warqabay kadib wuxuu isku dayay asalkiisi hore inuu sheekhu ku adkaysto xaggana u iswaafajiye khilaafkii dambe wadaaddu ay ka qabeen ilan alkhuruuj calaa ima aljawara waa madhab abu xaniifa waa madhabu imaam maalik waa riwaaya can axmed waa qowl qadiimu lishaafici waa madhabu jamaacati min almuxadisiin mujtahidiin waaweyn baa qaba bal ibnu xasm wuu ku qoslay nin ijmac soo guuriyey wuxuu yihi kanoo kanla ummadda in laga qabtaabaa laazim ah nin ijmac soo guuriy abdullah bn mujahid lol ashcari ahaa meesha u dambaysa maraatil ijmaaciisa wuu ku qoslay wuxuu caydhsanaya hal saac buu caydhsanhay dadkan oo kale cilmi iyo diin sheegan buu ihi meel aan loo baahnayn ijmac soo guurinay wuxuuna og yahay buu ihi ijmaac ninkii khilaafay inuu gaal yahay masale khilaaf ka taagan yaho lagu baaba'ayna he ijmac buu ka soo guurinaya aad buu u caydhsaday halla muraaji maraatib ibn xasm maraatib ijmac ibn xasm safxada toddobaatan iyo sideed ragga qadiyadda ka hadlay inay masala fiqiya farciya daniya tahay oo khilaaf saaiqa aqbasha waxaa ka mid a ibn wasiir alyamani alcawaasim wاlqawaasim mujaladka sideedaad toddobaatan iyo شhan ragga faahfaahiyey ee soo guriyay xataa saxaabo iyo taabiciin iyo fuqaء اkibaar inay isku khilaafsan yihiin masale khilaafi oo fiqi oo farcina ay tahay daniya ana waxaa ka mida ninka iskale alimaamaة اlcudma cinda ahli الsunaةi waljamac dumayji safxada afar boqol lixdan iyo sideed ilaa afar شhan boqol lixdan iyo afar boqol safx ka badan bu kaga hadlay taqriiban marka waa aragti gaabni weeye in masalada la waa asmi usul khawaarij waxaa kaloo aragti gaabni ah ijmaac aan jirin in la soo guuriyo waxaa kaloo aragti gaabni ah aci aan jirin in la sheegto hawsha waa khalad sheekuna inuu qadiyada istraaga qasab ah masaladu waa masale farciya daniya laysa min usuul اkhawaarij walaysa fiiha qaطciyu hawshaasi in lagu baraarogo muhim jiddan wey masaladaa aanu gudbayne kale ee waxaa weeyaan waxbaas haddii loo baahdo niqaash dambe u ka yimaado markaasaan sharxaynaa marka in ay saxaabo badan ku dhaceen saxaabo dhowra ah ku dhaceen usuul khawaarij buu sheekhu markaa ku qasbaya inuu sallimo waxaa laga yaabaa in naqli uu soo guuriye sheekhu oo uu ka soo guuriyey xaafid bn xajar fii tarjamat eh, mxuu aha xasan bn xay ibnu saalix iyo naqli kaloo aan filayo inuu ka suga daandaakadu i khaldin manhaaju sunnaha buu iyo sheekhu inuu u arka laga yaabaa inuu ijmaac yahay ijmaacan hawshaa ma ahe ahlu sunna waagidan waxay u bateen inaan lagu bixin jawarada dulmi badan baana ka dhasha xataa haddii ijmaac dambe kundamo khilaaf hore oo saabiq ah oo mustaqir ah dabadii khilaaf ijmac ma guntama masale usuuliya oo baxdi u laabanaysa sawaabkuna waxaa weeye haddii khilaaf hore oo uu jiray oo sugnaada oo ah, ijmaac dambe inuusan guntamaynin baa raajix ah lianna almadaahiba laa tamuutu bimowti asxaabiha wa arbaabiha qadiyadda markaas sheekhu eh, eh, waxaa weeyaan inuu dib ogu noqdo yaa lagu qasban yahay waana khalad hawsha iyada ah asal khawaarijna ma aha qacina kumayni waa masala farciyadaniya baxta takhdacu lilmasaalix walmafaasid ninkan jaairka meesha haysta hadduuba sakaraad hubuc yahay oo ayar intaan afgembi milatari ku qaban dhab isagoo dhiig ku da meel siicin karo oo nin caadilo faqiih imaam aan magacaabi karo waan kala tuuraynaa xataa waxaan weydiiya abulxasan almaribi hadda kahor baan ku weydiiyey marib oon ku uri ka waran nimankaynan jadiidiyada waxaa laidinku eedeeyaa inaad asalkan ka dhigtaan min usuul ma qabna buu waxaan u aragnaa inay tahay mas'ala takhdac ila masaalix mafaasid ninkan jaa'irka daalimka ee loo naseexeeyey ee haddii la keri waayo oo aayar la muquunin karo mafsado bada iyadoon ku dayna meel la fadhiisin karo oo yani inqilaab caskari abyad weeye ila mid damowa a jira mogta mid abyad ah inqilaab caskari abyad haddii lagu qaban karo waa ku qabanaynaabu markaan weydiinaya naayif abuayib saaxib اkutub الnaafica baa ila taag nala joogay idan xataa jadiya qaybo ka mida waxay qabaan he inay masale farciya faqiya daniya tahay taqdac limasaalix mafaasid laakiin asal min usul khawaarij ha la geliyo sheekhu waxaa laga yabaa dana kale inuu ka lahaa ama ay aragtuba intaa la gaadhay walcilmu cind allah almuhim masalada sideedaadan baraarujinayo sheekhu wuxuu yihi markuu ka hadlahayey nin baa layahy ama oolaha xoolahaad haysta soo wareeji ama islaantana waan kaa kufsa adna waan ku dilayna wuxuu yihi caqliga saliimka wuxuu keenayaa inaan xoolaha bixinno adna aan lagu dilin caruurtii haweenkan aan lagaa kufsanin caqliga saliimku wuxuu keenayaa sidaabuu keenayaabuu irtikaab akhfi ah dararayn mafhuumkiisu waxaa weeye mafhuum nas waxaa weeye caqliga faasidka wuxuu keenaya hal isdifaaco hadduu caqliga saliimkaa sidaa keenay mafhuumka ereyga culummada waa la qabsadaayo waxbaa laga baadhaayo waxbaa lagu dhisaayay sida loo badan yahay haddaan mafhuumka hadalka sheekha qabsano waxaa weeye he inaad isdifaac isku daydo he nabigaa marka caqli faasida xukumay noqonaysa man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid duuna cirdihi duuna diinihi duuna maalihi fahuwa shahiid haddaad tiraahdaa maalkana soo dhiibima islaantana been baa lagaa yidhi fooda geliso oo qalaf lagaa siiyo maxaad ku dhacday calaa madhab shaykh mafhuumi kalaamihi caqli faasida nabiguna wuxuu xukumay bicaqlin faasidin waa laazim laazimkaa sheekhu hadduu laazimo hawlo kalaa ka dhalan haddaan aanan sheegaynin hadduusan laaziminna hadda waa sidaan u badinhaye waa ka badbaadaya laakiin waxaan ujeedaa hadalkaasi macnaa khaldan buu xambaarsanya gabagabada hadalkaasi hadal khaldan wey sida caqli iyo maslaxa loogu ordahayo meelo daranyaan laga dhicin gabagabadu inahaas wey masalada sagaalaad een baraarujinaya waa iska masaa'ilka ii muuqda weeye ma gaadhin meesha annaga nalagu xisaabiyo xisaabta waa ii dambaysaa masalada sagaalaad wuxuu yidhi sheikhu waxaa ka mid ah, waa nazcatu min nazacaati alkhawaariji waa min sifaati alkhawaarij buuri culummada in la takfiiriyo la gaalaysiiyo culummada waaa waxaa weeyaan bur waa arrimaha lagu yaqaana khawaarijta iyo tilmaamahooda qaybo ka mida wey sidaasuu sheekhu u dhigay hadduu sheekhu odhan lahaa culummada aan gaalnimo ku dhicin takfiirintoodu waa hadal saliim ah kalaam jamiil ayib laakiin sheekhu waa idlaaqay wuxuu uhi culummada in la takfiiriyo waa sifa min sifaati اlkhawaarij ama waa nazca min nazacaati اlkhawaarij ilaaqaasi waa baail cinda ahli cilmi ilaaq jirana ma aha wuxuuna sheekhu markaa ku qasbanaanhayaa in imaama ahli الsunna waljamaca uu yidhaahdo waa khaariji ama wuxuu ku dhacay calى aqali taqdiir fii صifati min sifaati اlkhawaarij axmed wuxuu leeyah culamaء اlmuctasilati zanaadiqa culummada muctasilada oo dhan waa zanaadiqo gaalo murtaduuna weeye sheekuna wuxuu ihi in la takfiriyo culummada he waa sifa min sifaati اlkhawaarij culamaa اlmuctasila soo culama maysa soo gelin so kuma jiraan marka sheekhu wuxuu ku qasban yahay qadiyadda axmed inuu noogu daro khaanadda imaam ahlu sunna waljamaca khaanadda inuu galay noqonaysa culamaa اljahmiya ay selafku takfiiriyeen waxaa la takfiiriyey fuqahaau culamaau bani cubayd waxau takfiriyey ibn abi rawaad almuxadi alxaafid wakiic bn jarax buu takfiriyo nin caalim ahaa faqiihi ahlkuufa ibnu rushdi almaliki ibnu taymiya takfiriyey ibnu sina iyo raazi khudada raazi ibnu taymiya takfiriyey ibnu saa'ikh asaguna waxaa takfiriyey cilm almaalikiya abiwaliid albaaji maalikiye badan baa takfirisay culmadaa dhanbar culmadu takfirisay ee imaam ahlusunna waljamaca uu ka mid yahay ee shaykhulislaam ibnu taymiya uu ka mid yahay waa in waxay ku dhaceen fii sifatin min sifaati hadalka khata weeye ilaaqaha la iska daayo inta aad leedahay culumaan difaaci balaayo iyo halqiya masiyaan la qaadanin ha lagu gaabsada keliya ninka caalimka ee sabab aan wax lagu takfiri aan ku dhicin ha la iska ilaaliyo takfiirkiisuna waa xadgudub hadal saliima ummaddu ay kugu raaci weeye annagoo aan raalli ka nahay laakiin ilaaqa noocaas ilaaq jiraan ma aha kuuna socon maayo waxaadna ku qasbaa inaad ka taraajucdo ama hadhow tafsiir alla timaadoo tiraahdo hadalkaygu mujmal buu ahaa tafsiir baan ugu laabanaya tafsiirka hadduu tafsiir macquula noqdo waan aqbal laakiin anagu iطlaaqaan hadda ku dhegannahay wax kale ma haysan iطlaaqa takfiir اlculamaa'i bihada اliطlaaq wاlcumuum waa sifa min sifaati اlkhawaarij waa khaطأ jumlatan wa tafsiilan haddii sidaa iطlaaqa loo dhigo haddii la qaydoo la tafsiiliyon baan aqbalaynaa baan ujeedaa gebagabadu hadalku haddii aan ka badbadiy oo sheekhu u arkay inaan ku xadgudbay waa gooni laakiin hadda intaan baan diidanahay in la ilaaqo culamada tagfiirkeed baa sifo khawaarijah baan diidanahay gebagabadu waa intaas maxaa yeelay culummadu muslimiintay ka mid yihiin muslimkan lama tagfiirin karo biduuni sababin sharciyin caalimkuna nafsa shay wey mas'alada khilaafiga ee atagfiiru fi اlkhilaafiyaat caamadaa soo gala iyo muqalidiinta ninka mujtahidka asagu mutaawilka ma soo galo tafsiilka waan soo siiyey dhalinyaradu way la socdaan bay la tahay oo asagu mujtahidku meeluu kasoo reeba ka soo hadhaya caamadi kagana duwan yahay laakiin asalku waxaa weeye ruux kastooo muslima caaliman aw caamatan waxaan leenahay sabab aan sharci ahayn oon mukafir ee ah laguma tagfiirin karo instaa ha lagu gaabsado wixii intaa ka badan xadgudub wey sheekhu wuxuu yidhi oo tii tobnaad ah waxaa ka mida min usuuli اkhawaarij طacnu اlculamaaءi wa taxqiiruhum culummadoo la duro ama la xaqiro la baksiyo la bahdilo la quursado ayaa min usuuli اkhawaarij ah iطlaaqa asagana baail wey ilaaq jira ma aha mana socon karo sharcan wax socon kara ma aha culummadoo la duro culummadee baad ku qasbanta inaad tiraado culummada waxaan u jeedaa hee waxaad hadhow tafsiir oga baahan doonto oo aad wax ka soo reebi doonto adoo niman ku duulahaya ha dhigin marka horeba bambaanooyinkan qarxahaya ee hawlo badan galaafan doona in la dhiga sax ah dacnu culamaai wa taxqiiruhum waa min usuul khawaarij ilaaqaasi waa baail min wajhayn wejiga koobaad waa shay wa sheekhu aaminsan yahayo dadka uu duro ama uu sheekhu quursado culummo soomaaliyeed baa ka ah culummada islax waa horu duray oo ka faraxashay suufiyo culimmadoodii ahlulqiblay ka mid yihiin anugu go-aankan ka qabana waad ogtihiin haddana sheegi maaye kitaabka xataa buluuqa sheeku markuu akhriyay wuxuu gaadhsiiyey suufiye ninkay ku tukadaan reeto alifkay nimanka la halmaala shafaacadiisa la aqbali ma salaadaana wax u tari mayso ilaan ummadda kugu tukada ilaahay kuu barya kuu shafeeci waxaa loo baahan yahay inaysan mushrikiin ahayn reetu alifkuna waa mushrikiin salaadoodu waxba kuu tari mayse ee waa in dad ahlu tawxiida aad raasatabu sheekh buluqa yidhi culammadii asoofiye iyo nimankaa tu alifkiiyo taadka dhooban iyo nimankan baail balaasa dhooban muxuu ahaayey waxaa weeye toodu e, axaq balaasa baail balaasana u aqaanaay almuhim nimankaas hawshoodu sheekhuu ku duulay waxaad og tihiin culmadii tabliiq inuu muxaadarad dhaadheer ka dhigay masaajiddana loo diiday oo xataa sheekxuhaadi mimbarka uu ka yidhi singa singa weeye iyo zanaadiqaha laga qabto marka culamo badan oo soomaaliyeed oo ay islaaxu ka mid yihiin baa agtaada culamo in badanoo mid aan ka ahayn oo annagu aan ogna ummad badan ay ka warqabto tabliiq warkood badaa wa horad ka farxaatay suufiyo warkood badaa marka dacnulculamaa iyo jadiidiyo naftirkooda waan gaari doonaaye masaajid badan baaba loo diiday oo sanka lagu dhuftay haddana waxaa laleeyahay culmo wanaagsanoo ahlu sunna ah weeyo khilaaf saa'iqu noo dhexeeyaa laleeyahay taa waa masalo kale waan gaari doonaa laga horboodine waxaa laydinka codsaday markii la hadlahay inaad aamusta marka hawshaasi hala ilaaliyo marka waxay la tahay qadiyaddaa sheekhu inuu idlaaqa waa khalad asagaana soo geli dacnu lculamaa'i wa taxqiiruhum waa aslu min usuuli اlkhawaarij sheekhaa soo geliyo culamo badan oo ama uu quursadaa ama geeska u geliyaa waxaa ka mid ah qolyaha jihaadi tayara sayfil jihaadi culamadiisa geeskuu geliyaa inta culamadu geeska geliya sheekhu haba yidhahda xasaan baa iga daran haba yidhaahdee laakiin ma yara laftirkiisu marka qaabka in loo dhiga ma saxno qaabka in loo dhigo ma saxna ila tahay aniga wayna muuqataa bay ila tahay midda labaad wejka labaad ee hadalku iطlaaqiisu ku khaldan yaha waxaa weeye waxaa bannaan cinda ahli اlcilmi in culummada qaybo ka mida la xaqiro oo la quursado say caamadu u badbaado ayadoo markaa dawaabidda sharciga la ilaalinayo bal ahlulcilmi buu ka soo guuriyey طacnu اlculamaa wa taxqiiruhum lilmaslaxati الraajixa inay bannaan tahay culumuu ka soo guuriyey alimaam cabdالرaحmaan ibn yaحya almucalim اlyamani muxuuna ley hadalkiisa iga dhegayso وأhlu الcilmi إida balagahum khaطأu الcaalimi aw الصaalix وkhاafuu an ykhtara الnaasu bjalaalatihi rubama wadacuu min fadlihi وhabaruu fii wجhi shuhratihi maca maxabatihim lahu وmacrifatihim bimanزilatihi walaakin yudhiruuna taxqiirahu لأnlaa yaftatina الnaasu bihi culummadu waxaa ka mid a dhaqankooda waxaa ka mida ninka nin caalima khaطئii baa ku soo gaadhay oo nin saalixa khaطئii baa ku soo gaadhay waxaadna ka baqday gefkiisaasi in lagu fidoobo waad istaagaysaa waxaad hebel waa jaahil waxna ma yaqaan anaa wax u laqbayn jiray waa dhoweyd baan wax u xariiqay ha laga cararo saan loogu aafamin fatwadiisii iyo balaayaduu sheegay hadhow marka lagu weydiiyo ninku nin fiican weeye nin culummo oo qiimo badan weeye laakiin balaayo waa dhaweyd ka dhaqaaqayo caamadii baan u daneeyey dhaqanka waa dhaqana culimo leeyihiin buhi imaamku ayagoo jecel ninka imaamka ninka sheekha ninka caalimkaba waxay muujinayaan manaabirta ka sheegay ee meelaha la midka ah inuu xaqiir yahay ama uu jaahil yahay ama uu duran yahay say caamadu oga badbaado asalkaa waxaa khilaafay oon ku dhaqmin camaar ibnu yaasir wuuna eeday camaar ibnu yaasir baa markuu cali hawshiisii taageerayay u dacmi iyo musaanad u raadinayay yuu kuufa wuxuu ka yidhi intii ciraaq uu tegey caaisho dadka raacay ee raacay yowm aljamal hawlaheeda kuluglahaa buu la hadlaayey bidaayaadkooda wuxuu ku yidhi caaisha waa um اlmuminiin waana zawjaةu nabiyina muxamadi salى اllahu alيه wasalam bal hiya zawjatuhu fi اljanna laakiin idinkaa laydinku imtixaanay oo wuxuu fiirinaya ilaahay inaad amiirkii alla beecda la gasheen cali raacdaan iyo inaad caaisha raacdaan waxay dhaheen caamadii dhegaysanaysa caaisha ma u qirta inay zawjatu nabiyina tahay ha ahlu jannada tahay middaa u qirtaan raacnay dheheen adugu kuma naqano waxaa tahay labadiina ishaye ma u irtay inay ahlu janno tahay wazawjatu muxamadin sayid eh, eh, alkhalaa'iq ay zawjkiisa tahay jannadana ay xaas ogu tahay ah, ayadaa nagu daabay dheheen ayadaan daba soconayna marka inaad sheekhi fadligiisi iyo manqabadiisi iyo khayrkiisi sheegto xaggana aad waxaan ka digaya xumaantiisi marba waay aafay keenaysaa ninkan uu ammaanahaye uu madaxa ku wato haddana leeyaha laga carar yeeli mayna annagu baa lagu odhanaya marka waxaad qarin fadligiisii baad ku fadhiisan waxaad ka soo qaadi qurb xaaraana inuu yahay si looga cararo oo ummaddu u badbaado lanno asagu waa waa maslaxa khaasaa ku jirta in asaga la weeraro waxaa ka dhanan maslaxa caama e, e, e, ka dhanan weerarkiisuna waa mafsada khaasa dacnigiisu iyo taxqiirkiisu mafsada khaasa wey maslaxada ka dhalan waa maslaxa caama lilmuslimiin asalkaasay culamadu ka duulaan aad buu u sharxay qadiyadda wuxuu leey waqad yakunu min hada kaiiru min طacni اlmuxadiثiina fi abi xaniifata raximah اllahu tacaala wabiاljumlati waxaa laga yaaba intan dambe sheekhay ragga lamidka inuu sheekhu la hadlayaad moodaa wuxuu ihi faman calima alqaacida الsharciyaةa fi tacaarud اlmafaasidi lam yacdil اlculamaءa fi اntiqaasihim man yakhaafuuna dalaal الnaasi bisababihi walow calima muxibu almaطcuuni fiihi hada اlmacna lama waqacuu fima waqacuu fiihi min halbi ulaaئika اlkibaar xamiyatan wacasabiya wuxuu hi culummada ka hadlaysa wadaadaha duraayo ama quursanhaya marar badan waxay u dan leeyihin caamadu ha badbaado ninkana asagu hoosa loo dhigo waana qaacido sharci ah weeyo hoos tegaysa asalkii weynaa ee mxuu ahaayey almuwaasana bayn almasaalixi wاlmafaasid rafcu ijtibah kitaab cibaada kitabka loo yaqaanaa safxada laba boqol toddobaatan saddex baa lagu laaban karaa marka tacnulculamaa iyo tacqiirkoodu cinda ahlilcilmi waa bannaan yahay hadday maslaxa sharciya ku jirto marka in la idlaaqoo la yidhahdo waa asal min usuuli lkhawaarij waa khata midda kale wadaadkaba soo geliya tiisa meel ha geeyo midda ko iyo tobnaad khaladka ko iyo tobnaad ee ii muuqda waxaa weeye markuu maraya sheekhu waxay la tahay hawshu inay ga dhambaato halkaa khaladun aan baraarujihi sheekhu markuu maraya xadiidka abi saciid alkhudri ee ku yimid ninkii tukanhayey ee khaarijiga ahaa ee nabigu ha soo dilo ayuu sheekh wuxuu ihi waxaa sugan oo keliya riwaayada tilmaamaysa ninkaasoo tukanhaya in nabigu ha soo dilo riwaayada xadiidka oo xadiidka abi bakr ah mid kastoon waa xadidka abi bakr u jeedaa ee nabigu marka dambe uu yidhi waladii nafsu muxamadin low qataltumuuhu lakaana awala fitnatin wa aakhiraha <clears throat> laakiin xadiidka abi saciid ee tilmaamayey inuu marka hore nabigu abubakr u diray uu soo daliili kadibna cumar uu diray kadibna cali uu diray haddana ninkii la waayey oo cali yidhi adaad dili lahaa dad heli lahayd xadiidkaasuu daciifiye sheekhu marka alqaacida alxadiiiya aw asanaaca alxadiiiya loo bandhiga hawsha iyadana labada xadiid midka abibakra ee uu sheekhu saxiixiyey iyo midkuu daciifiyey midkuu daciifiyey baa xoog badan midku daciifiyey asaga xadiidka abi saciid baa qadiyadaa ku imanaya xadiiu jaabir baa ku imanaya xadiiu anas baa ku imanaya labada xadiid midka abi saciid iyo midka jaabirba iskood bay xasan u yihiin iskood bay xasan u yihiin midka dambe anas ayaa asagu markaa shawaahid shaahid noqonaya ama dacfi uu ku jiraa sidaa darteed baa labada xadiidka abi saciid sheekhu u daciifiyey waa saxiix cinda ahlicilmi alxaafid alhayami nuuradiin alhayami waa saxiix buu leeyahay marna wuxuu yidhi rijaaluhu iqaal mawdic kana waa xadiid saxiixa buu yidhi xaafid bn xajar wuxuu yidhi waa bisanadin jayid buu ku yimaadaa sheekh albani wuxuu yidhi isnaaduhu xasan waa midka xadiidka abi saciid ee uu sheekhu daciifiyey shaahid buu leeyaho macnahaasi uu ku yimid oo can jaabirin cinda nabi shayba ibnu maniic albagawi abu yacla oo yidhi hayami rijaal rijaal saxiix xaafidku rijaaluhu hiqaat waana siday sheegeen shaahidka saddexaadoo anasna waxaa soo saaray bazaar وباljumla marka faxadiiثu abi saciid almuضacafi cinda shaykh ba aqwى وaصaxu min alxadiiث اlmuصaxax cinda sheikh taasna waa in lagu baraarugo faahfaahinta arrinkaasna waxaa loogu laaban karaa fatxulbaariga mujaladka labiyo tobnaad safxada saddex boqol iyo labiyo toban saxiixada sheekh albani laba kun afar boqol sagaashan iyo shan asuna bn abi caasim sagaal boqol toddobaatan iyo kow aniisu saari fii takhriij alaxaadiid alwaarid fatx ilbaari raqamka saddex boqol iyo labaatan cinda ahlicilmi xadiidkaas ah xoog badan kuu sheekhu asagu saxiixsadayna waxaa weeyehee waa laga xoog badan laakiin waa xasan saasay ammaanadu keenaysaa laakiin tadciifku deg deg baa ku jira masalada ko iyo tobnaad hadalku ha ii taagnaado hada bilahi towfiiq